بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد fadhigaani waa kii labaad ee ka mid ah kelimadii walaakinakum tastacjiluuna qeybteedii labaad wey in sha allahu tacaala waxaanu isku dayaynaa caawa inaan gebagabeeyo kelimadaas haddii alla yidhaahdo in sha allahu tacaala masaa'il dhowr ah oo xadiidkii khabaab ibnu arad radia allahu tacaala canhu ku saabsanaa baynu soo marray taqriiban ilaa siddeed mas'alo ayaanu baraaruujinnay oo xadiidkaa ku saabsan fiqigiisa iyo axkaamtiisa iyo axkaamta iimaaniga laga qaadanayo inkastoonan tartiibinin habeenka hore wixii markaa isaga ka dhimanaa baynu u gudbaynaa kadibna xadiidkii labaad isaguna macaanidiisii baynu wax ka tilmaamaynaa in allahu tacala waxaynu leenahay waxaynu soo marray subanuhu calayhi salaatu wasalaam in dhibkii ba'naa ee nooc walbaba lahaa ee muslimiinta haystay cahdigii maka ee dacwadu ay mustadcafada iska ahayd uu nabigu faray saxaabadii inay dulqaataan oo sabraan wax walboo dhacaba sidaana dacwadiisi nabigu uu ku sii watay xawaarihii iyo heerkii ay ku socotana waxuu ka bedelaa nabigu inuusan jirin dacwadiisii masaa'ilkii marka aynu tilmaannay waxaa ka mid ahaa xaaladaasi waxaa loo yaqaanaa marxalat alibtilaa waalikhtibaar fatradaasi marka shayga waajibka ah ee u daran waxaa weeye in usuushii iyo masaa'ilkii diineed aad ku dhegtood ku sabirto wax walba kaa gaadha ilaahayna subxaanahu wa tacaala faraj aad ka sugto iyo nasri iyo gargaar damboo kuu iman doona waxaynu soo tilmaannay wadcigu markuu adkaaday xaaladdu iscaydhsi iyo isdil iyo garaac iyo camojoojin iyo nabarayn ay hawshu badato fatrada ayada inay su-aaluhu badan doonaan oo laysweydiin doono atbaacdu iyo raciyaddu iyo shacabku ay amiirkooda imaamkooda sheekhooda nabigooda ay weydiin doonaan waxaanoo dhiba maxaa na geliyey sababka nagu kalifay hawshan ee na gaadhsiiye ama keenay ama dhaliyey muxuu yahay su aasha markay soo noqnoqoto waxaa iman in la baadho makhraj iyo meel looga baxo dhibkan kadib waxaa dhalan in la dhararsado ama la saluga ama la raagsado oo la tiigsado natiijadii bimacnaa nasrigii guushii iyo dhibka ka baxiddiisi asiladaas ka imaan marka munadiriinta ama bulshada ama raciyada waxaa ka mid noqonaya marka laga hadlaayo maa huwa almakhraj min hadi lfitna ibtilaagan ee dhibkan maxaa see looga bixi karaa maxaa xal ah xaggeennu u dhaqaaqnaa su-aal waxaa iman karta in lagu yidhaahdo dhibkan oo dhan waxaa keena innaga jumuudkeenna haddaynu noqon lahayn dad furfuran oo mutafatixiina oo caalamka la jaanqaadahaya oo dhan walba bahasha u seexinhaya oo la jifiyaabo bannaan ka dhigahaya waxaan naguma dhaceen qolyaha waxay ku odhanhayaan dhibku waxaa keenay iyo sababkiisu waa tatarufkeenna iyo huluwigeenna qolyaha waxay ku odhan doonaan waxaa dhibka keenay waxaa weeye aqoon darradeenna iyo degdegeenna oo markii u horraysaen dacwada bilaabaynay ama camalkan kale aan bilaabanay jihaadiga ama dacawiga kolba nuucu dooni ha noqdee waajibkan markaanu bilaabaynay baynu degdegnay ama xadgudub ku bilownay iyo dardar iyo xawaaro aan loo baahnayn su-aalahaasaa bilaaban oo laga dhiga asbaab waana waxaa hadda taagan mar horena soo bilowday kadib munadiriintii raggi lahaa xal baanu raadinaynaa waxaa ka iman jawaabo iyo xulul ay ku sheegeen waaqica waa in lala falgalo laguna dadaalo bal in dacwadii iyo ummaddii iyo dadkii mabda'an qaatay wuxuun ka soo hadha waa la isbaabeynhayaay haddaynu khadkan kusii taagnaano oon halganka sii wadno ama dacwada aanu qaabkan u wadno aadamihii oo dhan baa nocolaysan weerar ba-an baana lagu qaaday oo hal dhinac ah idan kadibna takaalubka wuxuu keenayaa in nin dambe risaaladan iyo dhambaalkan qaadan la waayo marka si loo badbaado caanadaatay waa la daba qabtaaye bal atbaacdan iyo dadkan himaartii dacwadeenni iyo halgankeenna aynu badbaadinoo inaan wax ka soo reebi karra aynu isku dayno oo see wax oga soo reebnaa cadowgeenna iyo gaaladan iyo acdaa'ul aynu wuxuun u ogolaanno wax la qaybsanno aynu mushaarakayna camalkoodii dimuqraadiyada aynu galno baarlamaanaadka aynu dhex boodno dacwadii magacii aynu bedelno soo uramaad arag toban magac ka soo guuray magac bay ku caanbaxahayaan waagi dambe la dhihi waa isla ayagii mid kaley bedelahayaan mid kaley bedelahayaan shaarhka aynu bedelanno oo taa maxay taraysaa ree hebel ama uu rebel inaga horreeyey oo waddadan maray markuu ku cagaagay oy baashii socon weydoo la baaba'ay oo culummadii iyo qaadadii iyo raggii dhallinyarada ay go-een bay waagi dambe qaateen xal in dowladda lala heshiiyo ama taaquudka lala heshiiyo ama jaahiliyada wax lala qaybsado kadibna wa wax qabtay maalin dhoweyd baa wadaad ii yimid yar xayraansan markaasuu wuxuu yidhi labaatan sano dacwa salafiya waxay xaqiijin weyday cafwan anaa khaldamay afartan sano buuhi afartan sano dacwa salafiya waxay xaqiijin weyday bay akhwaanku ka xaqiijiyaan fii misra waalqaahira xoogaa bodboodka ah ee xaqi iyo baadilkoo laisku labay ah shirkigii tawxiidkoo laisnuugsiiyey ah ilaahayoo lagu kufriyey ah iyo wuxuu u arkaa inay tahay taqadum iyo horumar iyo guulo ay soo hoyiyeen akhwaanku muxaqiqiinta iyo nimanka diinka yaqaana waxay u arkaan inay diinka islaamkii god ku rideen ceel laga soo bixiye waa hore inay dib ugu celiyeen yacnii marka howlahaasaa bilaabanaya hawshaana waxay ka imaanaysaa sabarkii baa la xamili waayey waxaa maxaa keenay inakum tastacjiluun isbiruudii sabran ya aala yaasir ina mawcidakum اljanna ayaa la waayey marxaladaa waajibkeedii laga rabo alsabru iyo habaat iyo cadamu اlcajala waاta'ani loo baahnaa baa la waayey waa la xamili waayey dadka mukhlisiinta marka iyagu sabrahaya ariiqaana ku taagan wax walboo dhacana gegsanaya su-aalaha ku iman ee shacabkoodii bulshadoodii dadka raacay dadkii aaminsanaa mabaadi'dooda su-aalaha ku imanhaya mal mahraj min alfitna caamilka keenay dhibkan lagu haya ee muxuu yahay markay dhahaan waxay leeyihiin jawaab kale ma hayaan jawaabtadu waa inay noqoto rabbanaa afriq calayna sabran wa tawafanaa muslimiin sabran aala yaasirin ina mawcidakum اljanna waa inuu sidaa ay jawaabtu noqoto haddaad isku daydo inaad ka cararto taariikhdii iimaanka ood ka cararto meherkii iyo lacagtii iimaanka bixintiisii balaayadii rag kale ay ku dhaceen baad ku dhacaysa suubanuhu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii beled iyo dhul daacun ka dilaaco ninka beledkaa jooga inuu ka carara ma bannaano asagoo daacunka ka cararahay ninka ka maqanna inuu galo ma aha shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay haddii qadarkii iyo axkaamtii kowniga ahayd nabiguu leeyahay lagama carari karo waxaa ka daran buuhi oo min baabi wlaa alaxkaam asharciya waajibaadka sharciga markay ku qabtaan oo lagugu yeesho dhibkii dooniba ha ka yimaado adiga lafahaada dunyadaadii dhib walba ha gaadha waa inaad sabirto dacwadii haddaad ku gubato ood halgankii ku rafaado oo meel walba ka bixiyaay lagu yidhaahdo waa inaadan tuurin aad ku sabarto amar xagga rabbigay ka yimid way inaad qaadataa waajib ah wuxuu yidhaha sheikhulislaam ibnu taymiya man lam yasachu tasachu sunnatu xataa tacadaaha ila اlbidcati mariqa min addiin faida kaana qad nahaa can اlfiraari min qadar اllah ida nazla biاlcabdi ridan biqadaءi اllahi subxaanaه wa tacaala wa tasliima lxukmih fakayfa biاlfiraari min amrihi wa diinihi ida nazla biاlcabd bayaan daliil calaa buطaani taxriir safxada boqol soddon iyo lix ilaa saddex boqol iyo toddobana waa ku yidhaahdaa waxaynu oga jeednaa marxaladaas aynu ku jiro ama muslimiintu ay soo mareen wax badan oo ka mid a ah waxaa loo baahan yahay sabr iyo dulqaad iyo gegsi waxaynu kaloon tilmaamaynaa balaayadu iyo dhibaatadu iyo rafaadku inuu yahay shay laasima ama la xidhsada in badan oo ka mida ah iimaanka iyo towxiidka aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin am xasibtum an tadkhuluu اljanna walama yaأtikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saءu wاldaraءu wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macah mataa nasru اllah marka waxaa loo baahan yahay gegsi alaa ina nasr اllahi qariib nasriga ilahi waa dhow yahay lakin maxaa lagaa rabaa inaad sugto waxay dhahaan soomaalidu tuke waxay dhaheen iluu caana ku arkuu leeyahay mooyeene ayaanu ku dhama ma laha caanihio dhiil ku jiro asagoo geed saara arkahaya waaq waaq uu soo duuli qarkuu kaga istaagay dhiilkii caanihi waa daadiyey asaguna ma calfanin intii lisatay meesha dhigtayna ooma daynin marka waxay dhaheen tukuhu marka iluu caano ku arko ayuu leeyahay laakiin ayaan iyo nasiiboo ku dhamo ma laha yacnii waxaa lagaadu nasrigu waad ku naalloon oo waad gaadhi doontaaye laakiin eh, wiilka dhalashadiisu fool baa ka horaysa soo sidaa ma aha inuu wiilal kuu dhashaan fool iyo nabar iyo rafaad iyo inaad burburto ayaa ka horaysa waman yatlib alxasnaa'a yasbir cala albadli buu shaacirkii gabiyey gabadh wanaagsan oo qalanjaa ninkii doona xoolo waa inuu hura buuhi hadduu mid iska masaakiin oo giimbaara u baahan yahay meelahaasuu ka heli buu laakiin gabadh soomaaliya isku laysa ninka doonahaya ama tii geela loo qaadi jiray ah ninkii doonahaya waa inuu xoolo badan oo galaboo gacanta ka hadlo ninkii guul iyo wanaag inuu ku naalooda dooni waa inuu diinka lacagtiisi bixiyo oo muxuu yahay asabru calaa balaa'ihi wa nakabaatihi hawshaasi waa hawl laasim ah wey cudurka inoo daranna waxaa weeye markaynu ka carayna alisticjaal aw alcajala cajala waxaynu ku soo sheegnay waa talabu shayi wa taxariihi qabla awaani shaygii inaad isku dayda inaad hesho ood gacanta ku dhigto asagoon xilligiisi la gaadhin bisaylkiisi midnaba ama waa taqdiimu maa laa yanbagii taqdiimuhu ama waa inaad hormariso waxaan habboonay in la hormariyo asalku marka degdega noocaasa maxmuud ma aha lamana mahadin mana wanaagsano bal huwa min ashayطaan khuliqa اlinsaanu min cajalin sauriikum aayaati falaa tastacjiluun nabiguna wuxuu ihi alta'anii min allahi wاlcajalatu min ashayطaan kaadsiinyaha iyo muxuu ahay fiirsugu ilaahay naxariis ka timaada xaggiisa weeye degdeguna waxaa weeyaan waa shayطaan buu ka yimaadaa ayadoo sidaa tahay haddana cajaladu fii kulli xaalin madmuumo ma aha ilaaqaasi quyuud buu leeyahay nabiyulaahi muusa markii la yidhi wamaa acjalaka can qowmika yaa muusa muxuu yidhi nabigu wuxuu ku jawaabay wacajiltu ilayka rabbii litardla gebagabada dambe waxaan u degdegay wooye inaad ilahay iga raali noqoto ilahay wuxuu uhi wasaaricu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin shayga khayrka in loo degdego oo durbo la qabto oo wakhtiga u yar lagu gabagabeeyo hawshiisu waa shay matluuba sharcan arrimaha kownigaah ee asbaabtii u baahan asbaabtii oon la gaadhin iyo asagoon hirgelin ama aan bislaanin inaad ku degdegtana waa cajalo lama ogolo laakiin camalka aakhiro ee khayrka in loo degdayo waa min alwaajib nabigaa tafsiilka inoo sheegay wuxuu nabigu adtu adatu fii kulli shayin khayrun in la kaadsado oon eh, atu'ada waa alta'ani wa cadam اlcajala in la kaadsado oon la degdegin hawsha la hubsado adtu-adatu fii kulli shayin khayr wax walba inaad ka fiirsato oodan ku degdegin oodan marka derderin waxaa weeye waa khayr nabigu wuxuu uhi ilaa fii camali alaakhira ilaa fii camali alaakhira camalka aakhira iyo waajibaadka diineed iyo cibaadaadka waad ku degdegi marka waa iyo fastabiqu اlkhayraati baa markaa shaqaynaysa cajaladu marka meeshay gasho iyo meesha musaaraca laga raba haddaad isku labto labtood isku qasto waad adna waad wareeri ummaddana waad wareerin waajibaadka xilligoodii la gaadhay tabartoodina la hayo adigana ku sara ama khayrkaa sare in loo degdegaa waajib ah liannaha waa min acmaali اlaakhira wixii kale waa in laga fiirsado oo markaasi aan lagu degdegin waxaynu tilmaamayna oo kale gebagabadu waxaan leenahay dadka mukhlisiinta ee diinkooda u daacadda ah doonayana inay risaaladii nebi maxamed gutaan ummaddana gaadhsiiyaan fariinta ayada si hufan waa inay diinka u sabraan xataa nasri awil mamaad nasrigu iyo guushuna waa laba qaybood waa inaga soo maray waa inaad iimaankii ku dhimatay iyo towxiidkii adoon guul adduunba xaqiijinin ama aad iimaankii ood ku dhimatay oo isku darsato inaad libin ku geeraartood ku muxuaha ku xaragooto maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballanqaaday rusushoo dhanba inuu u gargaarhaya fi lxayaati اdunya wa yowma yaqumu lashhaad inaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaati اddunya wa yowma yaquumu اlashhaad rusushaanadoo dhan cumuum lafdi ayaa ku jira idan cumuumka wuxuu keenayaa rasuul walbo ilaahay soo diray ilaahay inuu u gargaarayo nolosha adduuniya midda aakharaba waxaadna og tahay ka taalib ahaan ama nin caamay caamayoo caamayoo muxua cilmi dhagood badan haya rususha badankood in nin walba gurigiisii iyo daartiisii laga saaray ama kulligoodba waxaad ogtahay qaybo ka mida in la laayo oo la dilay wa ka ayi min nebiyin qaatala macahu ribiyuuna kahiir qul falima taqtuluuna ambiyaa allahi min qablu in kuntum muminiin ambiyadii qayb baa la laayay qaybna guryahoodii baa laga saaray ama kulligoodba qaybna waa hijroodeen intii lagu qasbay ilaahayna wuxuu le innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashaad rabbigeen wacdigiisii iyo bohiis iyo ballanqaadkiisu waa dhab laakiin adigoo miskiina ayaad nasriga iyo guusha waxaad ka fahantay macno khaldan oo qaasiroo kooban ayaad ka fahantay wma nasru ila min cindi اllahi اlcasiizi اlxakiim wma nasru ila min cindi اllah ina allaha casiizun xakiim idan nasrigu ambiyadii iyo rusushii la laayo waxaa weeye ayagoo mabda-oodii iyo diinkoodii ku dhagan oon bidixiyo midig midna oga leexanin oon haltaaka ka tanaasulin iyo hal far inay sidaa ku dhinteen rabbanaa afriq calayna sabra watawafanaa muslimiin wa huwa اnasru اlxaqiiqiyu guusha dhabta waa midaas adoo mabda'aadi ku taagan inaad geeri gobonnimo dhimato huwa nasr in ilaahay subxaanahu wa tacaala tamkiin iyo awood ma la tiri uu kuugu darana waa nicma min allah in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum man yakhdulkum faman aladii yansurukum min bacdih walayansurana allahu man yansurah man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiiz waxaynu marka u jeednaa yaan la khaldamin nasrigina yaan loo arkin inuu yahay uun tuulo la qabsado ama meel laga taliyo iyo calamo kuu babado lagaa amar qaato iyo inoo ku ictiraafta iyo soomaaliya kuu sacabaysa nasriga dhabta ah waxaa weeye adoo mabda'ada ku taagan koobiyaba ha ka kaban inaad ku dhimato liannu islaamka iyo diinta waa inaynu u qaadanno kownaha ay xaq tahay oo dhabtaho ilahay xaggiisa ay ka timid haddaad u qaadato kownaha ay manfaco leedahay aakhari iyo adduun ama adduunkana xoog u carab dhaqaala aad ka helayso aakharna aad janno ka heli haddaad hawshaa u gasho haddii nin dunyaawi aad tahay ee ma tihi nin diineed ma tihi wa annaasi man yacbud اllaha calىa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnat inqalaba calىa wajhi khasira dunya wاlaakhira ibnu cabaas fi saxiix maxaa ku jira oo ku yimid wuxuu ihi aayadda markuu fasiraya ibnu cabaas dad reemiya oo muslimiina ah diinka islaamka soo geli jira markii diinka islaamka soo galaan hadday gabadhi wiil dhasho ooy beertii baxdo oy fardihii dhalaan oo geelu curto oo hawshoo dhanba oo isku toosto asaguna bayaxo iyo barar uu islaamka ka qaado wuxuu dhihi inna haadaa diinun saalix war diintan qiimo badana maalinkan islaamay sunaba bilowday buu leeyahay falxad weyba diinkan asaga ah khayr iyo fartaydoon muudsadaba laygama horreeyey diinkan buu ku leeyahay markuu diinka soo galo haddii la imtixaano oo imtixaan adag laga qaado ama mid mutawasida laga qaado wuxuu dhihi ina haadaa la diinu suu anoo nabad ah oo buuxa oo reer dad iyo dunyaba dhaqan ayaan diinkan soo galay balaayaba igama horraynin buu leeyahay marka haddaad adduunyada wax ku xisaabiso oo nacfiga la helahayo iyo xoogow magacaad leedahay iyo soo iyo diyaaradaha la raacahayo iyo shararka laga qaybgeli iyo xoogow cumaadda kuu feeraysan iyo inaan saa lagu fiirinayn aad wax ku qiimayso adiga gaalo maxaad isdoorisaan nimankan dunyaawiyiinta ahee mandarkan adduunka wax ku xisaaba iyo adugu maxaad isdheertihiin diinka islaamka waa in loogu gegsado oo loo qaato likowni uu yahay min cindi illaahi xaqna yahay wixii dambe gadaal ka yimaada ama guul ah ama milatari iyo howlihiisa iyo dhulqabsi ah waxaa weeyaan waa haanawiyaat adugu xilkaa inaad gudootad ku sabirtaa lagaa rabaa hadal qiimo badan baan xadiidkaa kaga bix ku gebagabayn ugu leeyahay alimaam abulfaraj ibn اljawsi aad buu u qiimo badan yahay ardaduna arigaa inay akhriyaan waa jeclaan lahaa markuu ka hadlahayey wadaadduhu qaybo ka mida say u fiican yihiin waaga dambe inay ku fahayaan ama uu daadku qaadi yaa wuxuu yidhi billaahi calayka tafakar fii man qaطca akara اlcumri fi اtaqwa wالطaaca uma caradat lahu fitnat fi اlwaqti اlآakhiri kayfa naطaxa markabuhu اljurfa fagariqa wakta sacuud buuhi ilaah baan kugu dhaariyay waxaad fiirisaa buuhi ood ka fikirtaa niman badan oo culamo ama wadaada ama cubaado cimigoodii badankii ku soo dhammeeyay alla kacabsi iyo cibaadaysi iyo allow dhawaasho waagii u dambaysay gebagabadii khaatimadii ayaa waxaa ku timid fitna usoo banbaxday dunyadiisii baa lagu imtixaanay naftiisii baa lagu imtixaanay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuc baa fooda loo geliyey ama gaalaaba ku soo fakatay kayfa nataxa markabuhu ljurfa marka doonta uu saaraa say derbiga iyo gebiga oogu dhacday iyo dhagixi weynaa u derdertay xaggana ay u jabtay fiiriba fakhariqa waqta sucuud xilligii la doonaya inuu baaso oo gebagabadee cimri dhammaaday ceeb laguma sogootiye ee laga doonaya intuu gegsado inuu ceebta ka maydho uu bannaankaa istaago ayuu wuxuu sameeyey badi gaaladu raacay fahariqa waqta sucuud labaatan sano soddon sano afartan sano ayuu towxiid iyo halgan kusoo jirahayaa maalinka dambea waxaad arkaysaa isagoo lagu leeyahy waa muslim mutafatixa oo baysaani ah oo muctadil ah oo dhexdhexaada oo falaksibala oo jilicsan oo laanti dhuyacohid oo kaleo isroroogahayo weeye kii asagoo ay isku meesha ahayna wada socdeenna qabta baa la leehay wada isku tol baan ahayne labaatankaa sano waanu soo wada soconnayee hadda markuu asagu uu dulandulceeyey kan kale maxaad ku gelaysaan intaasoo urur oo muslimiina hadda suuriya ka dagaalanta aqrabu mihaal maxaan meel kale kuula aadi oo gaalka taaquutigaa iyo gaalada la safan la dagaalamaya intii kale waa la soo dhowey niman waxaa la qabta meeshay la arkaba ha lagu dilo baashii kabatirta aan dhihi jireen annagoo carruura dhihi jire nabi maxamed bay qaniintay ha la dilo baal madow waxaa jirta baal kabatir la yidhahdo madow oo birdhimo leh oo socod badan xaggana qaniinyo kulul yaa ustuuraadka caruurta waxaa naloogu sheekayn jiray suubanahoo tukanhaya bay wejiga ka qaniintay maalinkaasoo dhan waanu caydsan jiray ilaa aad disho xataa markaa xataa kala goyso madaxeedaa ordi oo sayntii dambe baridii dambe kusnayd baa kalgalan hal dhib badan bay ahayd almuhim nimankaa waxaa le waa kabatile ha la qabto jabhatu nusra maxaa la yidhi meeshii lagu arka maalkeeda dunyadeeda dadkeeda nafteeda waa maxay waxaa u fadhiistay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa qismiga muxuu ahaayey majlisulamni baa go-aan ka soo saaray waa niman carabeed oo muslimiinoo kulligood walaala suuriyiin iyo ciraaqiyiin iyo muslimiin wada jooga wey intanoo ururna waxaa le waad fiicantiin idinku soo dhowaada nimankanna e meel ha la saaro hawlahaasi aan lagu kadsoomin aadna ha la ysku ilaaliy yaan lagu baabin qadiyadda ayada xilligii la baasi lahaa yaan la guryan noqonin raad arooryaad bay dhaheen soomaalidu dib looma qaado howl horoo laga soo tegay ood ka soo baastay oo ilaahay wixii khayr iyo wanaaga la timidba aad ku guulaysatay markii aad baasi lahayd ha ku baabi'in dibna ha u noqonin dhibkanuna waxa waye nin walba oo soomaaliya wuxuu doonayaa guushu asagu inuu markaa helo oo uu ka sheekeeyo oo hawshu kaadida usoo cabe usoo rafaaday nacfigeedii adduunya inuu mutaduu rabaa oo asagu leefo hadduu u arkay inta cimrigiisiiyo inaysan iskeenaynin hawshaani wuxuu bilaabi durba inuu ishalwiyo o isdhiibo hawsha aadaa laskaga ilaaliyo masalada eh, aan u gudbayo waxaa weeye xadiidkii intaa aan kaga baxo eh, masaa'ilkiisii waa xadiid culus eh, sharax intaa ka badanna u baahan wadaadaha qaarkoodna rasaa'il khaasaba ay ka qoreen waxaan leenahay hadda waxaynu u jeednaa dadkii muslimiinta iyo saabiriinta ahaa ee jaahiliyad alqarn alcishriin ee qurun hore soo bilaabatay la halgamahayee ka soo horjeeda ee diidanaa inay ka bilowmeen kana jiraan mabda-oodu u dagaalamahayaan fii kulli qutrin min aqdaari dunya meel walba waxaa ka taagan muslimiin dalbanaya kitaabkii ilaahay iyo sunnadii in lagu maamulo diyaarna u ah inay nafya maalba u horaan golshimaha yaryarka adduunka maanta ku firirsan haddaynu hagaagno ilaahay guulna siiyo waxaanu diyaar u nahay inaannu isku furfurno dadka remiyiga markay eh, balliyo yaryar iyo yaaxeen eh, xaran arkaan oy rabaan inay ballaadhiyaan geeluna ka wada cabo ama lodi d iyo dad ku wada qaad waa laisku fufuraa meesha golshintan baad dilaacintu kalaad ku furi markaad toban golshimood ama isku keento waxay noqonaysaa darbo weyn dhul dhanoo xaaxiixa ka soo bixio nin walba uu dhici karo golshimaha yaryarkee adduunka meel walba ka taagan afghanistan ciraaq shaam maali muxuu ahaay isheeg maali soomaaliya iisoo uruuri maqrib yaman waaga dambe waan isku furfuraynaa laakiin waa haddii ikhlaas iyo sidqi la helo asaaskana la hagaajiyo hadafkaana la leeyahay in sha allahu tacaala xadiidkii marka ahaa man ataakum waamrukum jamiicun yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh kaainan man kaan waxaan u malayn waa xadiidkaad caawa u timaadee habeenku hore sidan waad ka yaraydeen caaw waxaad sida ugu badan tihiin wadaadku howlihiisi buu geli doonaa waxallagumaaduu dhihi doonaa baad caawa kollay u timaadeen baan u malaynoo dhammaantiin u fadhidaan ilaa man nadar saan bay ila tahay xadiidkaasi qawaacid shan ah oo uu yaqaano shaykhulislaam cafwan alimaam ibnu qayim abu cabdillahi shamsudiin uu u yaqaano waa qubat waa qawaacid wa arkaanu qubat الnasr hal rugni oo ka mid aan hoos gelin doonaa in sha allahu tacaala ibnu qayim wuxuu dhaha kitaabkiisa alfuruusiya waa baxdiga u dambeeyo wey safxada u dambaysa kitaabka nuskhada adoonta hayso daarti dooni ha daabacdee labada bego u dambeeya wey wuxuu ka hadlaa wuxuu leeyahay halganku iyo muslimiintu guushoodu waxaa lagu dhisaa buuli shan ruqni suurat lanfaal baana ka hadashay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun waaطiicuu اllaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin aayaddaasu wuxuu yidhaahdaa faamara almujaahidiina fiiha bikhamsati ashyaaءa ma اjtamacat fii fi'atin qad ilaa nusirat wain qallat wakahura caduwuha shantaa rugni ruuxii laga helo daa'ifadii laga helo kooxdii laga helo way guulaysan adduun iyo aakharana limin bay ku naalloon cadowgoodu intuu dooni ha la ekaado ayaguna tira ahaan intay dooni ha yaraadeen laakiin waa in arkaantaa la helo rugniga koobaad waa in la sugnaado fii mayaadiini alqitaali waاdacwati wاljihaad bishardihi اlmacruuf iyadoo la eegahayo shuruudii ay ku sheegeen fi habaati iyo insixaabkuba ay fuqahadu ka hadleen la eegahayo horta waa in la sugnaado oon la gabgablaynin laguna samra camalka asaga ah habaat waa in la helo rukniga labaad oo ilaahay wuxuu yihi idaa laqiitum fi'atan fahbutuu waa ruknigii koobaad in mabda'an dhabkaa yahay oo diin doon tahay oo ilaahay xaggiisa aad wax ka doonayso ood naftaadu qiimo badan agtaada aysan ka lahayn waa in cadowgaada uu dareemo wuxuuna ku dareemi karaa sugnaanshahaada iyo soo jeedkaada hadduu doona ha haku muquuniy ha kaa awood bato laakiin hawshaani inay dhabkaa tahay ilaahay agtiisana aad wax ka doonayso naftiisana nin iibsada aad tahay horta waa inuu dareemo culayskaada ninku waa inuu dareemo rugniga labaad ee dikri illaahi subxaanahu wa tacaala wadkuru llaha kaiiran allah waa in la xuso xuskaasoo ah ficli iyo qowli iyo ictiqaadba noqonaya nin ilaahay carabkiisu ka qoyan yahay xuskiisu oo alla ku xidhan waa inaad tahay rugniga saddexaad taacat ullaahi wa rasuulih wa atiicu llaha wa rasuulahu oo looga jeedo diinka lagu toosnaado alistiqaamatu cala alislaami waltawxiid maxaa yeelay ninka mujaahidka ama daaciga inamaa yuqaatilu bicamalihi wa ikhlaasihi wa sidqi illah bisilaaxihi wa quwatihi wax awoodaada iyo tabartaada iyo muruqaada wax kuma socdee camalkaada iyo alla kacabsigaada iyo kolba intaad alla ku xidhanta wax ku dhisan yahay sidaa darteed yaa xataa qiyaadada iyo maamulka iyo umuradoo wan wanaagsan oo toostoosan oo suusuuban haddii ciidankii casaakirtii iyo raggii junuudaha ay liitaan oy ba-an yihiin oo shuruudda laga waayo waad jabaysaa aqrab miihaal amiirka oo nabi ah oo rasuul ah ayaa khilaaf iyo macsiyo yaroy galeen ciidankii muslimiinta qaybo ka mid a ah loo jabay maalinka uxud qaa'idku yuu ahaa muslimiinta hogaaminhayay suubanihii ilaahay macsuumkaabuu ahaa salaaxii nabiga iyo suubanaantiisii iyo rasuulnimadkiisii iyo wanaaggiisii iyo alla ku-xidhnaantiisii kama badbaadinin inay jabaan dagaalka ku jabaan fii awaa'ilihi ay fii aakhiri baan ujeedaa cafwan markay ciidankii iyo casaakirtii khilaaf la yimaadeen waxaa laga yaabaa umaradoo xunxunoo oo liitoo fajara ah ama jawaro ah hadduu ciidanku wanaagsan yahay in ilahay u gargaaro waana sidii ilaah yeeli jiray markay reer banu umaye iyo reer banilcabaas usha noo qabteen xukaamtanagi umaradoo dawaaqiid iskaga badan iyo jawaro iyo dalamo u badan yaa ciidankii muslimiinta wanaagu ku badnaa markay halgamaan ay dhaqaaqaan waa guulaysan jireen adduunko dhanna waa furteen maca umaraa'in faasidiin marka maca umaraa'in faasidiin qad nantasir umara saalixiinna qad nanhazim bal umaridoo ambiyaa la jabi loo jabay lilmukhaalafaat wa atiicu llaha wa rasuula qolya waxaa jira wax walba oo dhiba saara umarada hadee iyagii baa sidan sameeyey macaan muslimiin maxay tarahayaan dembiga waa la wada leeyaha waa la qaybsanhaya shacabkii raciyadduna cudur badan baa ku jira umaraduna marka cudur badan baa ku jira ruknigaasi marka waa in lagu toosnaado ariiqa ilaahay rukniga afraad xadiidka inaan hoosgeliya aan rabo maxaa la yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waa alqaacida alraabica lilnasri watamkiin ilahay wuxuu ka hadlay subxaanahu wa tacaala itifaaqu اlkelima cadamu اtanaasuc aladi yu-addi ila alfashali walwahn inaan loo baahnay dadka ugu baahi badan midow iyo wada iyo wada socodna waa almujaahiduun walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhab irixukum baali waa la gaba awooddiinoo dhan baa tagaysa marka ummaddu inay mid noqoto oy wada socoto baan rabaa caawa inaan wax ka tilmaamo sharcigu meeshuu ka istaagay midnimada muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa ina haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum fattaquun aayad kale ina haadihi ummatukum ummata waaxidata wa ana rabukum facbuduun wاctasimuu bxabl اllahi jamiica wla tafaraquu wla takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat yacni tafaruqu iyo kala tagu waa waxa muslimiinta baabi'iya mabda'a tafaruqa ee liitee jaahiliga ah ee sharcigeennu in badan ka dayriyey ama cambaareeyey ama muslimiinta laga baabiyo xiidkiisi iyo jiridiisi la siibay inuu dib u soo noqdo innagoo u hanqaltaagayna gargaar iyo naalle iyo nasri adduunyo iyo mid aakharo wax munaasaba ama laga sugaayo ahlu tawxiid wa ahlujihaad ma aha nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiid fara baa ku yimid qadiyada aljamaacatu raxmatun waalfurqatu cadaab adilo badan baa ku timid laakiin waxaan rabaa dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala laga galo bacda ashirki wاlkufri waxaa loo badan yahay inuu yahay ruux muslima demkii oo xaaraan iyo xaqdarra lagu daadiyo haddana bacda aliimaani watawxiidi camal ilaahay dartii loola yimaado waxaa ugu khayr badan dhiig gaal oo loo daadiyo alla dartii dhiiggoogu laba afluu noqday marna jahanamuu ku geyn marna jannatu cadnin buu ku dhex dhigahayaa kolba qaabku ku daato iyo cidda daadisa iyo ujeeddada laga leeyahay iyo ninka laga daadin buu ku xidhan yahay warka waa in aada loo fahmo dadkii muslimiinta ahaa ee suubanuhu uu ka yidhi la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli imriin muslimin bikayri xaq yaa wuxuu leeyahay suubanuhu hadduu khilaaf muslimiinta ku keeno uu kala jebinayo ha la dilo oo nebi allow soo adig yidhi ma aha dhiig muslima xaqdarra lagu daadiyo adduunku rognimadaa muxuu ahaaye ka fudud nabigu wuxuu ku leeyay middaani waa xaq muslimiintu midnimadooda iyo wadajirkooda wax loo dhiga ma jiro burbur iyo baaba baa ka dhalan mar haddaynu qaybsanno soomaalidu qacida waa qacida yaqaanaan laakiin kuma dhaqmaan markuu hadda adaad aad keligaa tahay nin iskaabula iska tahay masaajidka markaad ceshaha ku tukato waad iska caweyn haddaad doonto sagaal saac sideed saac baad iska seexan haddaad doonto caawo dhanba seexan maysid waad ugu jiidi fajarkaad ku tukan barqinkiiba haddaad doonto aad yaad seexan ood xoogow isduduubi fartaa doontaad qori wixii un sharcigu uusan kuu diidin soo sidaa ma aha laakiin markii xaas iyo hawl kula is isxukuma waxay yidhahdaan marka soomaaliya toogtaadu hadday lamaanaato taladaadu lamaanaata togogtada murqa yacni haddaad ilmo dhasho ood carruur dhasho ood nin labaad meesha yimaado taladaadu way lamaanaatay horaan aday kaa go-aysa hawsha nin abtigaaba ku maxaa hasha ha la siiyo wiilkao dhib maya hashaasi hashii baxdayda ahayd ee firka sanayd weeye middan geelabkee sakaraadka duqa ha la siiyo islaantii baa madaxa gelgeli wax kaa socon lama arko khuruuj caalaimaan baa kugu bilaabanaya hawsha waad fahanteen bay ila tahay laakiin markaad keligaa tahay eed adugu midaysan tahay adiga naftoodan baa isa wada hadlaaya haddaadan alla ka cabsanayni subxaana wa waxyaabaha qaarkood nabigu marka wuxuu tilmaamayaa wadajirka muslimiintu wax loo dhiga inuusan jirin wuxuusubanuu yidhi xadidka abi saciid fi saxix muslim garanaysaan idaa buyica likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhuma muslimiintu laba madaxweyne hadday mar wada doortaan midkii dambeeye ha la dilo oo nabi allow haddaan wada socon karra ka waran waxba kama jiran dila ka dambaa la yidhi laba khaliif nina wuxuu galbeed buu noo maamay midna muxuu ahaaye bari buu noo maamilay haddaan laba isla wadan karo nabig wuxuu idaa buyica likhaliifatayn hawshan ma taqaanaan hawl muslimiin baa la yidhaahdaay diinkanna annagaa la nimide idinkeenna naxariistani waxaa weeye faqtululaakhira dambe ha la dilo liannu hadday togogtaad u lamaanaato maxaynu soo nidhi taladood way lamaanaan cumar markay ansaar yidhaahdeen mina amiiru wa minkun amiiru wuxuu yihi laba seefood gal ma wada galaan laba tooriyood hal gal iskuma geyn kara buui amiirku iyo khaliifku waa toori buu hi galkan la gelina waa muslimiintii galkaasi hal toori buu qaadaa buui sidiisuba hal seef baa galkaa geli laba seefood ma wada geli karaa mar hadday muslimiintu qaybsamaan waa waxay gaala doonaysay wax walbaa laga feermaysan waxaad adigu diiddo kakala la marin ururkaas ila baabi'i nin baa dhihi muslimiin weeye wax walba baan isku hayna anu kuu raaci maayo kubaa kuusoo raaci waxaa hadda dhibaa muslimiin loo geystay adduunka ka dhaca waxaa qayb ka ah lafdhabarna u ah dowladaha islaamka saldhigyadooda iyo awooddooda milatari iyo dhaqaalahooda iyo maalkooda iyo shidaalkooda ayadoy sidaa tahay bay hadda qaylyahayaan waad maqlayseen beryo dhaweyd barnaamijtii jaziira ka socday waad la socoteen marankii hore waxaan go-aan ku gaadhay inaan bariga dhexe iyo caalam islaami faraha kala baxo waan ku gubtay sideeduba waxaan raadinaynaa in ayaga aan fooda isu gelinno dameero kalena aan samayno iyo doofaaro noo adeega laakiin badweynta atlantic baan xag kalean ka marhayaa buui dib dambe sooba degi mahayaba ti hora maxaa weeye timirta horaba dab loo waayo wey taasay ka calaacalayaan hadday muslimiintu midaysnaan lahayen oo israaci lahaayeen qow intee la-eg baa maraykan ka yeeli lahayd hawshaasi waa idiin qiyaasantahay ila tahay mar kale subano wuxuu leeyahay man baayaca imaaman xadiidkii cabdillahi bni camr bni caas faacطaahu safqata yadihi wa hamarata qalbihi falyuطichu in istaطaaca fain jaءa aakharu yunaasichu fadribuu cunaqa alaakhari dad amiir doorataan ood beeca la gashaan ood caleemo saarataan mid dambe u yimaado taladii ku haysa kan dambe dila haddii isku mar la doortana kii daqiiqo dambeeya hala dilo nabig sal slam isku mar baa lagu caleema laba kooxood laba qabiil baa ku caleemasha muslimiinta ka kooban nimankii toban daqiiqo dambeeye koodii waa dhimanhayaa waa haddii diinka ilaah lagu dhaqmahayo wey culammada fuqada waxay leeyihiin horta waxaan dhahaynaa adafcu war ma joogaysaa baan leenahay malagaabaa galo waad lulataaye warkii ma ka noqon hadduu dhah waan ka noqday dili mayno hadduu ilaaha isdhareejiyo markaasaa loo xiiri xadiidka cabdullahi bn cabdin caasna muxuu leeyahay haddii muslimiintu amiir doortaan oo isku raacaan kadibna mid dambe uu hawsha ku qabsado doorashadu hore maaha waa nin gadaal ka soo rucliyay kan dambe nabigu hala dila buui fadribuu cunuqa alaakhari muslim abu daawud iyo nasaa ibnu maaji baa soo sara wadgara waa xadiis saxiixa ibnu xibbaan xadiis sugan weeye yani nabigu wuxuu hawshaa u gaadhsiiyey ruuxa muslimka een kaafirka ayn hala dilo u leeyahay mafsadada iyo dhibka ka iman qaybsanka talada muslimiinta wax walba ka daran marka maslaxada caamkaee guud baynu jiraynaa oon raacaynaa ilaashanaynaa biirtikaabi mafsadatin khaasatin xadiidka saddexaad ee masalada ku yimid waa xadiidu carfaja bnu shurayxin radi allahu tacaala canh nabigu wuxuu ihi inahu sayakuunu hanaatun wa hanaatun bacdi hanaat waa kinaaya can ilfasaadi washar weliba shaygu markuu badan yahay ee wax la tilmaami kara uusan hayn ee uu foolxun yahay ee waxaa lagu afgobaadsadaa inahu sayakuunu hanaatun wahanaad waqacat fii hunaa hanaatun wahanaad baa dhihi waxaynu qiyaasi karin baa dhacay dhibaatooyin baa iga dambay doona iyo masaa'ib iyo fitan iyo tafaruq badan baa nabigu iman doonaa gadaashay buuri faman araada an yufariqa amra hadihi اlummati wahya jamiicun fadribuuhu kaa'inan man kaan muslim baa soo saaraya axmed abu daawud iyo keyrkood abu daud wuxuu ku soo saaray fii baabi qatli اkhawaarij nasaa-ina wuxuu ku keenay fii baabi almuxaaraba nin walba miqaab buu u dhigaa si kastaba noqotee xadiidkaasi wuxuu tilmaamay muslimiintoo midaysanoo wada socda hadduu yimaado nin doonaya inuu qaybiyo ama doonaya inuu isku dhufto isku dilo ninkaa nabigu ha la dila buuhi ninkuu dooniba ha noqday culumadu waxay leeyihin kaaina ina mankaan waxaa weeye nin caalim ha noqdo caamay ha noqdo daa'ifo ha noqoto hal fardi ha noqdo nin shariifoo aalubeyti rasuulilahi ha noqdo mid iska soomaali kalea ha noqdo cidduu doona ha noqdo fadribuuhu kaaina mankaan hadde waa sheekh hebel ma soconaysa wey waaba dhashii xasan iyo xuseene aalubeytkii ma soconaysa wey waxaasoo dhan taytalkuu dooni iyo ictibaartuu dooni halahaadee hadduu muslimiinta dhibkaa ku keenayo xalkanana aan loo waayo nabigu wuxuu leeyahay ha la dilo xadiidkaas muslim baa riwaayad dhowra ku keena oo kala duduwan laakiin isku macno un ah lafdi kale waxaa weye inahu satakunu bacdii hanatun wahanatun faman ra'aytumuuhu faaraqa aljamacata aw yuriidu yufariqu amra ummati muxamadi kaa'na man kana faqtuluuhu faina yad allahi cala aljamacati waina الshayطaana maca man faaraqa aljamacata yarkudu riwaayo kale ayumaa rajuli kharaja yufariqu bayna ummatii fadribuu cunuqah xadiidkaasi xadiid adugu alfaad badan weeye ninkaasi ama caqiida xun ha la yimaado ama tafaruqu uu keenay fasaadkii midnimada iyo taladii muslimiinta uu qaybinaya ha noqdee ha la dilabu nabigu gaadhsiiyey nin walba muslimo macnaha marka aan sheegayna fahmaya wuxuu dareemahayaa shareecadeennu meeshay ka taagan tahay midnimadeenna wada jirkeenna wada socodkeenna subanu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi bakar oo xadiidka afraad ii ah aynu u gudoobno maalin maalmaha ka mida ah riwaayaadku waa fara badan yihin xadiidku anas baa macnaha ku yimid abubakra ku yimid abi saciid baa yimid xadiidu jaabir xadiis badan baa macnaha ku timid nin saxaabi ahaa oo weliba halganka iyo jihaadka ka qayb qaadan jiray oo cibaado badnaa bay maalin maalmaha ka mida ah saxaabadu u tilmaameen nebi maxamed oo dhan nebi maxamedo nin waxaa jira haddii halgan loo baxo dirac ah oo geesi oo balaaya balaayo ka dhacday oo nin lamida ah uusan jirin haddii lasoo noqdana salaada iyo tahajudka iyo qiyaamuleilka u istaago ayuu haddana ku baxaaya nimaanu aragnabiga ma aha nabiga waa loo tilmaamay uu garan waayo suubanuhu nabi alloo miyaadan garanaynin baale xaggay ka mareen saxaabadii xaggay u dhigeen dhan walba tilmaan walbo nabigu uu ku garan lahaa bay sheegeen nabigu waa soo saari waaye sho waa shaydaan bu wuxuu nabigu ula garan la yahay nabigu ahlu khayrka wuu garan jiray wuxuu ninka la garan layaa waaba shaydaan shug maalinkii dambaa nabigu wuxuu soo maray asagoo meel ku tukanaya markaasay saxabi nabi allow ninkan kuu sheegi jireen kuu tilmaaneed garan weyda waa ka nabigu wuxuu yihi waaba nin wejigiisu gacan shaydaan ku taalle salaan shaydaan ayaa wejigiisa ku taalla maanshe ninka garan waaye nebigu wuxuu yidhi markuu cabaar fadhiyey buu ihi ordaya soo dila abubakar u istaga ninka soo dila laftirkiisi aad sheegayseen ee idinku cibaada badnaa ee idinku mujaahidsanaa ee lagu gorgororeen nabigu wuxuu yidhi ordaya kusoo cibaadaysta laftirkiisa ha lagu soo cibaadaysto abubakar baa u tegey ninkiioo salaad ku jiro arkay xadiidku ilaaqaadkiisa kale iyo isagoo mukhtasara lagu aafoobay riwaaya waxay caddaysay abubakar inuu u tagay ninkii oo tukanhaya markuu u tegay buu yihi nabi maxamed ninka soo dil buu ku yidhi waana tukan hayaa waqad nahaa rasuulu llahi sal ly slam can qatli lmusaliin wahada yusallii wuxuu ihi dacanii astamir rasuul allah wuxuu nabi maxamed ninku inuusan tukaynin baa laga yaaba inuu moodahayey ninkii salaad buu ku jiraaye nabiguna wuxuu ihi musaliinta yaan la laynine bal nabiga aan ku noqdon kusoo tala celiyo marka hadduu mar labaad i amro aan dilo abubakr wuu soo noqon xuu nabi maxamed inahu yusalli waxaa la yidhi iska wareeji seefta war cumar ood ninka soo dil abubakr wuxuu u soo noqday in nabiga uu ku talaceliyo oo nabigu markuu xogta siiyo hadduu nabigu weli ku adkaysta ninka ha la dilo inuu isku majiro abubakar nin amar diiday ma ahay cumar baa asaguna ninkii sujuudsanba markor uba rukuucsanaabaa laga yaaba taagnaayo isagoo sujuudsa buu u tagay asna wuxuu yidhi ninka waa tukanhayaa nebi maxamedna wuxuu yidhi ruux tukanayaan la dilin waqad rajaca canhu wasta'mara rasuulallah man huwa khayru minii buui waxaa ninkan ka noqday oo nabiga tale oogu noqday nin ruux iga khayr badan oo ah abubakar asna wuxuu yidhi nabigaan ku noqono waan la soo tashan hadduu isoo celiyana waan soo dilayaa mar labaad cumarna ase hawshiiba hadduu sidii seefta u fulin waayo waxaa le xilka iska wareeji cali oo orod ninka soo dil cali baa le orod ninka soo dil buu cali dhaqaaqay buu nabigu yihi hadduu haleelo ninki dili lahaa waa cali hadduuba gaadhoba haddana intaa loo tashanhaya oo laba seefood lala soo dul istaagay meeshu maxaa dhigahay ninki wuu fiigay waa cararay meeluu jaan iyo ciib dhigay baa la waayay cali oo gacmihii lalaadin baa soo noqday nabi allow ninka awey mah famah baa le maxaa jira nabi allow ninki waan waayaybu nabigu hawsha waa ka xanuunsaday ninkan inuu baxsaday wuu ka xanuunsaday wuxuu ihi amaa wاladii nafsii biyadihi low qataltumuuhu lakaana أwala fitnati waakhiraha nabig wuxuu hi ilaahay baan ku dhaartay haddaad dili lahaydeen oo ninkaad maanta gacan saari lahaydeen fitno oo dhan ninka u horreeyey una dambeeyey buu noqon lahaa ummadda qaybsankeeda ninka bilaabi doono weeye khawaarijtii waagi dambe baxday ee cali uu la halgamay dhexdeedaa lagu dilay bay rawaad ku sheegaan kooxdaa ninkii asaasaybuuba ahaba nebi maxamed marka wuxuu ka hordegahayaa waxyaabaha fitanka keeni kara iyo khilaafka muslimiinta iyo qaybsankooda marka haddaad dili lahaydeen fitnoo dhanba asagaa u dambayn lahaa xadiidka xadiid saxiixa weeye riwaayadii xadiidka anas waxaa ku yimid oo saddex dariiq ku timaada oo xasana ah haddaysan saxiixaba ahayn waxaa ku yimid inna haada awalu qarnin kharaja min ummatii walow qataltahu caliw haddaad dili lahayd ma اhtalafa min ummati itnaan fitnada nabigu ka soo hadlay lakaana awala fitnatin wa aakhiraha uu yidhi fitnata u horaysa in u dambaysay ninkaasay ku xidhmi lahayd fitnadu nabigu ka hadlay waa maxay waa fitnatu altafaruqi wاlاkhtilaaf tafaruq iyo ikhtilaafuu horkac ninkaa ka yahay horyaallo u yahay wey xadiidkaasi waa xadiid sugan faahfaahintaa ka dheeraar wuxuu u baahan wuxuu u laaban karaa silsilada sheekh albani asaxiixa laba kun afar boqol sagaashan iyo shan ama aniisu saari fii takhriij alxadiid alwaarida fii fatxi ilbaari raqamka saddex boqol iyo labaatan macnahaas nebi maxamed uu dhiraandhiriyey ama uu eh, fadhiisiiyey ee muslimiintu ay fahmeen siratu sayidinaa cumar wax yaroo uu ka yidhi baan ku dari kadibna masaa'il kalean u gudbaynaa in sha allahu tacaala sayidinaa cumar khilaafadiisii waxaad ka warqabtaan waana aharka shanaad ama daliilka shanaad adilo waaweyn oo macnaha eh, guud ku cad baan ka tegay laakiin meeshu u dambaysay baan idinka soo qabtay cumar markii ninkii shaydaanka u wareemay ee la dhaawacay xagganna uu dhaawacu u dhintay markay muslimiintu isu yimaadeen haddee taladii ay ka wareertay amiirkoodii khaliifka raashidka qiimaha badnaa wixii gaadhay iyo talada muslimiinta aad baa looga tashaday looga fikiray cumar wakii go-aan gaadhay yidhi lix nin ayaan hawshaa u xil saaray oo rabaa intay shiraan markaan anigu aan geeriyooda naftu iga dareerto inay amiir iska doortaan cali ibn abi aalib iyo cumaan ibni cafaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacad ibni waqaas azuhri iyo alxa ibni cubaydilah yaa kale iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibni cawaam raggaa lixda ah dalxa asagu maqnaa oo beeru lahaabuu ku maqnaa xurish saddex maalmood dalxaha la sugo markuu idin yimaado lixdiinaa tanshada kadibna khaliif iska doortaya amiir ninkii khilaafana ha la dilo hadalkiisi cumar waxaa ka mid ah ka sugan amhilu intaan anugu noolahay u kaadiya banu amiir ha dooranine anaabaa nafti igu jirta dhaawaca aan noqda weli usha anaa talada idiin haya korta binu suga fain xadaa bii xadaun hadday geeri igu timaado tii alla noqoto falyusali lakum suhaybun alaaa suhayb aruumi amiiru salaa weeye salaada saddexa maalmood ha tujiyey buuri uma ajmicuu amrakum fi alaa saddexdaa beri ee uu xilka idiin hayo suhayb salaada idin tujin hayo saddexdaa maalmood gudahooda amiir ku soo doorta buuri wajmacuu wa ajmicuu umaraa alajnaad ciidamaha muslimiinta ku maqan ciraaq iyo shaam ku maqanna madaxweynayaashooda iyo abbaandulayaashooda iyo hogaanahooda isu yeedho oo la tashada u yeedha wuxuu yidhi ma taqaanaa faman ta'amara minkum calaa gayri mashuuratin min almuslimiina fadribuu cunuqahu wuxuu yidhi intaad talada gorfaynaysaan ninkii ismagacaabaya anaa amiira la socda isaga dila buuli laga tashanhayo oo xaajadii la gorfayna hadduu nin ismagacaabo o yidhi anaa ismagacaabo isdoortay madaxweyne hebel baa la yidhaahdaa howlaha hadda kismaayo ka socdo kalsomaan arag anaa madaxweyne ka ah meeqay marahayaan imise marahayaan shan imise lix bay marahayaan almihim wuxuuli intaad hawsha gorfaynaysaan ninkii talada intuu marooqsado la soo bodo yidhaahda anaa meesha madaxweyne kaha asaga dila bu asaga ha la dilo cumar yaa u macallin ah nabiy llahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda ninka qaymay nabi maxamed baa soo sheegay in la dilo xadiidka cabdirasaaq baa soo saaray ibnu sacd fi طabaqaat xaafidna xajar laba meelood oo fatxubaariga wuxuu yihi isnaadu saxiix mujaladka saddexiyo tobnaad laba boqol iyo sideed iyo mujaladka toddobaad siddeetan iyo afar wuxuu yihi isnaaduhu saxiixun wahuwa kama qaal riwaayo kale oo ibnu sacd uu ariiqkeedaa wariyo dabari fi taariikhi abubakr alkhalaal ay soo saaraan min turuqin ukhraa oo xasana ah waxaa ku yimid salli binnaasi alaaan suhaybow ummadda saddex maalmood tuji walyaklu haulaai اlqowm lixdii ninan caleemo saarayna ha ku khaali noqdoona ha ku shireen fii beytin guri ha galeen faida اجtamacuu calىa rajuli minhum faman khaalafahum fadribuu ra'sahu guri ha galeen saddex maalmood gudahood nin ha ku soo doorteen ninka ay doorteen lixdooda mid ka mid a hadduu khilaafa asaga dila marka hore muxuu soo yidhi ninkii ismagacaaba ee talada marooqsada ha dilo haddana wuxuu idhi markaad nin doorataan lixdiinni ka mida ah ninkii diiday hawshaa ka hor yimaadahe dhulka hala dhigo ragga uu leey dhulka hala dhigo waa maxay waa raggii xilliga ummadda muslimiinta ugu khayr badnaa cala aliطlaaq lixdaa nin waxaa weeyaan waa afdalu nnaasi bacda cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu lixdiiba wuxuu leeyahay ninkii farta taaga madaxa la qaado maxaa yeelay dhiig kuma degdeghaye hawshuu yaqaanaa riwaayo kaloo ka daran iyaduna ansaar buu u yeedhay cumaro wuxuu ihi soyib xil buu siiyey ayay gooniba oola hadlay lixda ahaa soyibna gooniba oola hadlay ansaar buu u yeedhay riwaayada dambe asaaniid afaray ku timaadaa sanad isagu waa sanad haalika oo abimikhnaf baa ku jira saddex sanad oo labana tabari uu wariye midna uu wariyo eh, ibnu sacad marka laisku geeyo waxay noqonayaan eh, aar xasanuu noqonaya sida aniga ii muuqata wadaadana waa daciifiyaan aarka asagu wuxuu leey adkhiluuhum baytan alaaata ayaam guri saddex maalmood nimankaasi maxaa yeele haddii dadka ay dhex galaan fitnaa lagu abuuri doonaa waa la dirdiri karaa waa la aafayn karaa wuxuu leey hadday fayow yihiin iyagoo fayow guri geliya halkaana talada go-aankaa ku gaadhi fain istaqaamuu hadday hagaagaan oy hawshi wadaan waa warku waa cadyaha wey wailaa fadkhuluu calayhim fadribuu acnaaqahum hadday khilaaf ka dhammaan ayaga ay waxba dhaqaajin waay ummaddina ay murgiyaan ayaga laayagun intaad guriga oo u gashaan kulligood hala jaro markaad lixdooda ka farxalataan hee muslimiinta amiir kale u tashada oo u doona walia waxay leeyihin hawshan waa munkar say u dhici kartaa lixda ummadda ka dhaqaaqaysa hala dilo hadday darafku uu keeno way tegi hadday lixdii daawada laga sugahayo cudurba keenaan maxaa la samayn cudurkiiyo fidnaduba ayagu hadday noqdaan ummadda qaybinaysa qaabkaana xal loo waayo ma diidaysa aharku min xayu eh, asanad aniga waa ila sugan yahay marka la fiiriyo duruqda afarta uu leehay saddexda uu leehay bal macno taageeraya waxaa ku yimid xadiidkii hore fii saxiix اlbukhaari faman baayaca rajula calى gayri mashhuurati min almuslimiin falaa yutaabacu huwa wala اladii baayacahu tagirata an yuqtala hawshaasi marka waxaan oo leeyahay arar iyo gogolxaadh weeye aan u jeedo ducaaddu iyo mujaahidiintu iyo niman nin walbo koox walbo camal iskugu timid waa inay mid noqdaan ay midoobaan madax iyo umarana yeeshaan diinkaana loo wada eh, adeego ilaahayna subxaana wa taala raalligeliyo waxaan leeyahay marka waxaa waajiba muslimiintu marka inay cudurka iska ilaaliyaan tacadud اlumaraa ikhtilaafu اlaaraa tafaruq kala tagaasi baaba' weeye hadal qiimo badan oo uu leeyahy ibnuqayim aan kelimadaa hore aan ku gebagabeeyo ibnuqayim kitaabkiisa addaa wadawa safxada afar boqol toddobaatan iyo kow dabcadan daarulfawaa'id ay daabacday wuxuu leeyahay waaslu fasaadi اlcaalami inamaa huwa min ikhtilaafi اlmuluuki wاlkhulafaa'i ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن wainfiraadi kulli minhum bibilaadin wa talabi bacdihim alculuwa calaa bacdin hadal xaqiiqo ah wey xuleey fasaadka iyo dhibka maanta duunida ka taagan iyo dacfigan iyo dulliga muslimiinta haysta iyo burburka iyo gacanta saree laga yeeshay iyo caalsaraha laga qaatay waxaa keenay waxaa weeye fasaadkaasi wuxuu ka yimid kuma laha caqiidu ka yimid kuma laha mukhaalafu ka yimid wuxuu leeyahay fasaadka siyaasiga iyo dulligana ina haysta iyo haymanada ka yimid eenu addoommaha noqonnay iyo daliilinta iyo aanu noqonnay asalkiisu waxaa weeye cudurku waxaa keenay inamaa huwa min ikhtilaafi almuluuki wاlkhulafaa waa inay muslimiintu yeesheen madaxweyneyaal fara badan wuxuu yidhi taarikhda waxaanu ku haynaa weligeed muslimiintu gaalo ma aysan ka raynin libinna ma aysan ka helin bal nama aysan damaacinin weligood gaalo allaahuma fii zamani اlfurqati wاlikhtilaaf mooye markaan iskhilaafno oon madaxweyneyaal dhowra yeelanno oo taladaanadu qaybsanto markaasaa balaya dhacdaa buui gaalana ay meelna saaraan wax hadda taagan weye ma taaganta mise ma taagno way horay soo bilaabatay hawsha ayadaa marka waa in aad laskaga ilaaliyo cudurka asaga ah mujaahidiintu waa inay ku tarbiyoobaan iska ilaalintiisa kuwa ay carbismaan raadinta midnimada muslimiinta masaladan u gudbayo muqadimada kadib waxaa weeye waxaan leenahay amiir walba iyo madaxweyne walbaoo khaas ah meeshuu ka taliyo iyo meeshuu joogo ee awooddiisu ay gaadhsan tahay isagaa ka amiira waxaana u waajibi waajibu samci waaaca hawshaasi waa in aad loogu baraarugo saa waxaan u leeyahay beryahan dambe waxaa soo baxaysay ama aan ka dareemay daraasaad badan oon sameeyey dabagal badan oon ku sameeyey acmaasha bacdu lmujaahidiina fi lcaalam alislaami ka mida jooga in ay ku khaldamaan qadiyadda ayada ah hadday mujaahidiintu meel tagaan ama muslimiintu meel qabsadaan ama jamaacadii halgamaysa amiir samaystaan amiirkaa asaga ah riggi samaystay iyo goobtaa uu ka taliyay inta ku noolee muslimiinta waxaa waajib ku ah inay adeecaan fii taacati illaahi xaggana ay caasiyaan fii macsiyati illaah ayagoon ku baxaynin gacantana aan markaasi siibaynin qadiyadaasi waxaa u daliil ah axaadiidii imaaratu safar ku timid suubanuhu wuxuu waxay ugu fahansiiyey haddii dowladda islaamku tegan oo nabad qabta saddex wadaad ka safraan oo meelaan dowladd islaam ka telin ay u safraan ama dhul cidlaah hiijada ay ku dhaqaaqaan saddexdaa ruuxee musaafiriinta ah nabigu waxaa waajib ku abuurinaa amiir samaysta amiirun waaxidun iyo iyo laba raciyo ah ninka ayaa ka cidan yar waa amiir laba ruux buuna u taliyaa laa yaxilu lialaaatin yakuuna bifalaatin min alardi ilaa amaruu calayhim axadahum xadiidka axmed xadiid abi saciid baa macnaha ku yimid idaa kharaja alaaatun fii safarin falyuamiruu calayhim axadahum abu daawud iyo hayrkii wa min xusni اlfiqhi الsajistaaniy abu daawuud fiqigiisa dheeraadka waxaa ka mid a axaadiidta imaaratu safar wuxuu ku keenay fii kitaab اljihaad bimacnaa mujaahidiintu markay baxaanay meel aadaan waxaa laga rabaa inay amiir samaystaan waa min fiqi abi daawuud sajistani iska ilaali hawsha ayadaa xadiidu abi hurera baabka ku yimaada xadiidu ibnu cumar baa jira ninka taabiciga naafic mawla bni cumar ayaa xadiidka abi hurera wuxuu ka qaatay can abi salm cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri oo abi hurera waxay ii sheegay buu ihi ida kaanuu ida kaana alaatatun fii safarin falyu'miruu calayhim axadahum nabi maxamed baa sidaa yidhi waxadaanii abu hurayrata can rasuuli safar baa lagu jira xadiis marka loo tabiyey naafic wuxuu ihi fa anta amiiruna marka saacadan laga bilaabo abu salama magacaabayba xadiidku ma sidaas ahaa socotaynu hadda nahay soo maaha fa anta amiiruna waradgu maxaad tidhahdeen waan kugu racnay dheen amiir buu saa ku noqday xadiidkii marba haddaad warisay adaan kugu dabaqaynaa buuri cumar wuxuu odhan jiray amiiru safar daaka amiirun amarahu rasuulu اllah fuqahada muslimiinta u fiirso axaadiidtii imaaratu safar macnahay kala baxeen hada min fiqhim lidiin اllahi subxaanaه wa tacaala alimaam abu jacfar aلطaxaawi imaaratu safar xukumkeeda jamaacada imaamka ku saabsan iyo qadaha iyo xaakimka nin ka hadlay raggaan arkay waxaa ila horreeyey abu jacfar aلطaxaawi oo culammadii qarniga saddexaad iyo afraad bilowgiisiba ahaa xadiidka imaaratu safar buu keenay xadiidkii abi hurayra iyo wuxuu keenay cafanka xadidka abi saciid iyo kii cumar buu keenay markaasuu wuxuu yihi hadalkaa qiimihiisa dhegaysa hadda fafii hadayni اlxadiiثayni ana rasuula اllahi sal ly slam qad jacala alamiira aladii yu'amiruhu الnaasu calayhim xayثu yabcuduuna min umaraa'ihim ka umaraa'ihim calayhim fii wujuubi الsamci minhum wالطaacati lahu fii ma ya'muruhum bihi umaraa'uhum idaa kaanuu bixadratihim buul wuxuu yihi xadiidka waxaa ku jira labada xadiis waxaa ku jira in nabigu uu ka yeelay amiirka safarka markii dowladdii laga fogaado ama meelaan dowlad ka jira in la tago dowlad islaam ah amiirka safarka wuxuu la mid yahay amiirkii muslimiinta xukumahayay ee madaxweynaha guud ahaa buu la mid yahay waxaana u waajibi alطaacatu waاsamcu waxaa arkay wadaaddo wahaabiyo intii la weydiiyey amiirka safar ka waran ka wareegeysanay waa reer sacuud bay ahaayeen ibnu cuthaymiin iyo wadaaddaa la weydiiyey waxay dhaheen amiirka safarku wujuubu taacati wa samci ma laha waa jeebkooda diin ma aha boqor fahad iyo boqor cabdallah la ilaalinaya iyo wax lamid ah baa la dhowrahayaa may diin ma aha taas haddaad waxaa tihadaa wadaadku wuxuu ku tiiganhayaa culimmada waaweynid buu laacahayaa dhaha laakiin diin ma aha taas ogaada alimaam jacfar aطaxaawi wuxuu ku yidhi amiirkaa safarkee idinku aad magacaabateen ee labadiina waa aad magacawdeen wuxuu idinku leeyay inaad dheecdaan ood maqashaan oydan ku bixin laa yajuusu اlkhuruuja calaa amiiri safar warka waa inaad fahantaan maxaa lagu adeeci wixii ilaahay baneeye ama ama mxuu sunno ama waajiba wixii xumaanana waa lagu caasiye nabigu wuxuu fi saxiix muslim xadis badan oo ku timid ninka amiirkiisa ku arka wuxuu qoonsaday ama macsiyo macsiyada yuusan ku raacan samaynin walaa yanzacanna yadan min aacatin xaggana yuusan ka bixin maamulkii ha ku dhex jiro khayrka ku dhex jiro ummadda ha adeeco emiirka u hogaansamo laakiin markuu macsiyo sameeyo hay anuu tan kugu raaci maayo adiguna iskadaa ilahay ka cabso anugu kugu raaci maayo laakiin kugu bixi maayo weli amiir baad tahay waa in ahtata saasaa la rabaa abu jacfar aطaxaawi xadiidkaasi aad buu u sharxay wuxuu yihi waidaa kaana kadalika fi imrati kaana miluhu fi lqadaai masalo uga qiyaas qaatay wuxuu uhi qudaadaa lamid a ah. muslimiintu meel degan hadday qaadli magacoodaan yajibu taacatuhu wasamcu lahu innagoo meel joognaa haddii intaan wadaad weyna aan nin hawl baan isku qabannay markaasaan xakan baan u baahanay garsoori hebelo adaan kugu kalsoonahay aniga wadaadkana kala xukun wixii ilaahay ku fahansiiyey ninka muxakamka ana waxaa asal ah, isaguna imaaradiisa waxaa asal ah axaadiiu imaarati safar mujaahidiintu goobtay qabtaan ama tagaan waxaa weeyaan ayaga waxay ka yihiin ayagaa umara ka ah hawshaasi waa in la ogaado sharxu mushkil aathaar mujalladka labiyo tobnaad safxada soddon iyo saddex cafan soddon iyo toddoba ilaa afartan buu kaga hadlaa hawsha iyada ah waa sharxu mushkil aathaar mujalladka labiyo tobnaad safxada soddon iyo toddoba ilaa afartan hadal dheer oo qiimo badan oo kheyrkii uusan lahayn baa ku jira alimaam ibnu lxaaj wuxuu leeyahy amiirkii safarka ka waran xaalkiisu fi lmadkhl mujaladka afartan iyo sideed wuxuu yihi wayalzamhu nusxuhum watalzamhum طaacatuhu id anahum qad saaruu min raciyatihi hada fiqu اlfuqahaa midkan weeye howlahan kale la jacburinhaye ee wadaada lagu difaacay ama umara lagu difaaci iga jooji ayad hawshooda ibnu madkhl wuxuu leeya waxaa amiirkii safarka waajib ku ah inuu dadkaa safarkaa sida u khayr badan uu ku maamulo oo naseexeeyo ayaguna waxaa waajib ku ah inay adeecaan oy maqlaan maxaa yeelay id qad saaruu min raciyatihi maad annagaba ku magacawnee adi magacawdaan hadda raciyaddayda baa tihiin anaa idin xukuma mas-uul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati amiirka asagaa si otomaatig u casilmaya la soco hadda ninkii noocaasa marka la soo noqdo ee waddanka islaamka lagu soo noqdo waa casilan yahay maxaa yeelay baahi baa loo magacaabay baahidana waa dhammaatay mata ma ah mar haddii dowladda islamka la dhex yimid baa lagaa kaafto ma casilan tahay ma dhihi karti weligayba amiir baa idin ahay soo safarka amiirdin kuma ahayn iga amar qaata wax walbaba ha dhacee socon maysa wshayd imaarada way buraysaa axaadiidta imaaratu safar ragga fiqiga ka qaatay qadaha iyo xukaamta iyo imarada kaleba asal ooga dhiga waxaa ka mid ah alimaam majudiin ibnu taymiya fii kitaabi muntaqa alahbaar ha laga akhriya kitaab alaqdiya ka fiiriya tarjamo dhan buu u sameeyey ragga sidaa u ta'siiliya yidhi ijtimaac walba iyo kulan walba muslimiintu ay yeeshaan madax iyo ra'iis buu u baahan yahay ra'iiskana in la adeeca waajibi fii taacati illaah waxaa ka mid ah sheikhulislaam ibnu teymiya fii asiyaasa sharciya safxada laba boqol soddon iyo labo iyo alfataawa alciraaqiya mujaladka koobaad saddex boqol iyo toddobaatan iyo ka labaad sagaal boqol iyo toddobaatan ragga sidaa oga hadlay qadiyadda ta'siiliya waxaa ka mid a ah, imaaratu safar asal ka dhigay khataabi fii macaalim sunan waxaa ka mid a ah baqawi fii sharxi sunna waxaa ka mid ah aimaam iibi fii eh, sharxi lmishkaat raggaasoo dhan baa ka mid a ah. idan nabigu wuxuu inoo astasiiliyey mar walboon dowladda islaamka ka go-na ama aan mee cidla a ah tagnoo ciirsala oo nidaam iyo maamul ka jirin inaanu maamul samaysano masalada saddexaad een u gudbaya waxaa weeye hadday dowlado jiraanba islaam sheeganaya laakiin sharciga ilaah iyo diintina ay dayeeceen sharcigana ay ku tuman hayaan waa la casili markaasaa imaam fiican la magacaabi waa haddii la awoodo bal amiirkii nebi maxamed diray ama khaliifkii muslimiinta amiir uu ka dhigay ee halganiyo hawl loo diray hadduu diinta ku tunto in intii la riixo nin kale la magacaabuu nabigu noo fasaxay xadiidkii cuqbat bni camrin baa ku yimid cuqbat bni maalik radi allahu tacaala canhu wuxuu yihi nebi maxamed baa annagoo ciidanana diray nin amiiruu noo sameeyey intaan halgan ku maqnayn baa ninka amiirkaa wuxuu ku dhacay mukhaalafaad sharci ah oon loo dulqaadan karin markaasaan nabi maxamed sal ly slam markaan soo noqonnay ninka maysan casilin markay soo noqdeen bay nabiga ku jaadeen oo ku dacweeyeen nabigu waa xanaaqay canaan buu dhagaha ka mariyey ciidankii iyo sariyadii wuxuu yidhi acajastum id bacadtu fiikum rajula minkum falam yamdi liamrii an tajcaluu makaanahu man yamdi liamrii ma waxaad keri weydeen haddaan nin amiir idinka dhigay oo diinka ilaahay uu ku tuntay oo amarkayga fulin waayey asaga intaad casishaan inaad nin kala magacowdaan diinta fulinhayo amarkayga qaadanaya ma taasaad kari weyde nabigu muxuu kuu xilsaaray ninkii sharciga ilaahay ku dhaqmi waaye in la riixo nebi maxamed ba ha soo magacaabe wuxuu ku ta'siiliyey suubanuhu haddii dowlad islaam meel ay ka jirin la joogo ama aynu e, cidlo u baxna aan amiir samaysano fuqadana waxay ka hadleen inuu yeelanayo amiirka asaga wujuubu samci waaaca yaan lagu khaldamin umaraau lmujaahidiin meel walbay joogaan waxay leeyihiin waajibu samci waaaca ka umaraai lmuslimiin bay la mid yihiin hawshaasi yaan lagu khaldamin alimaam ibnu taymiya tacliiqiya xadiidka hadda u dambeeyey cubut maalik wuxuu leeyahay qad fawada salى اllahu عalيه ali waslm ilayhim saxaabadii cazla man laa yaquumu biاlwaajib min wilaatihi fakayfa laa yufawidu ilayhim ibtidaءa tawliyata man yaquumu biاlwaajib manhaaj sunna majaladka toddobaad saddex boqol afartan iyo lix sharafudiin aibi wuxuu ihi ay idaa amartu axada an yadhaba ilaa amrin falam yadhab ilayhi faaqiimuu hayrahu makaanah waidaa bacatuhu limrin walam yamdi liimdaai amrii wacasaanii facziluuhu mishkaat masaabiix sharxiisa majaladka toddobaad saddex boqol lixan iyo toddoba masaladaasna waa maxay ta'siilkii qadyadaa weeye niman culimo ah oo ah oo mujaahidiin ayaa waxaa ka soo yeedha baryahan dambe amiirka jamaacada mujaahidiintu waajibu samci wa aacati ma laha waa jeebkooda diin ma aha warkaa wax la qabana ma jiro kitaab rabbina kuma salaysno axaadiis nebi maxamedna kuma salaysno ijmaac muslimiinna kuma fadhiyo qiyaasna ma aha sharci ah amiirka mujaahidiintaee meel ka taliya awood lahaba yaraatay intaa hoos joogtay mujaahidiinta iyo muslimiinta ku hoos noolba inay adeecaan baa waajiba wixii lagu adeeci jiray umrada waaweyn waa lagu caasiyay nin walba macsiyada uu sameeyo hawshaasi waa inaan lagu khaldamin masale saddexaad mise afraad bay noqonaysaa masale afraad aan u gudbo oo muhiim jiddan ah waxaa dhacda mararka qaarkood in ay isku qabtaan culimmadii ama mujaahidiinta isku qabtaan masaa'il khilaafi oo diineed amiirku yidhahda sidanaa ila quman ila raajaxsan ee ku dhaqma wadaadina ay dhaha anaguna ciidanka ama umaradii kale iyo walaaddii kale ay dhaha anaguna sidaana la qumanay amiirow halka soo mar qodobkaani afraad waxaa weeye waxaa waajiba taacatu اlamiiri wain kaana khaasan fii mawaadic اlijtihaad masaa'ilka ijtihaadka uu ka furan yahay ee masaa'ilka khilaafiga ah asna in lagu adeeca waajib ah masalow hadday khilaaf saa'iqa aqbasho ama mawaadic lijtihaad tahay ninkuna amiir yahay waxaa weeye intii la caasiye lahaa macsiyada cad ee qayaxan baa lagu caasiye midaani waxaa weeye asagaa loo hoggaansami ra'yigeenna waan ka tanaasulaynaa lira'yihi xifaadan liljamaaca xifaadan lilulfati wاta'aaluf hawshaana waa asal la doonaya inay fahmaan culummadu iyo ducaaddu iyo dalabatulcilmigu khaasatan dadka u baahi badanna waxaa weeye mujaahidiinta asal waxaa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطiicuu rasuula wa uli lmri minkum waa soo galahayaan waaطiicuu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin bay asal u tahay sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu hawshaa ka dhigahaya amiirka haba yaraado xilkiisu ha koobnaado nin tuulo ka taliya ha noqdo bal nin sadaqaadka qaybiya besa ha noqdo bal iska badaaya nin uun unug iyo horin horjooga ha noqdo in lagu adeeci fii masaa'il اlijtihaad wa mawaadic alkhilaaf asaa'iq wuxuu ka dhigay inuu yahay asal min usuuli salaf saalix shaykhu lislaam ibnu temiya wuxuu leeyahay wadalad nusuusu اlkitaabi wالsunnati waijmaacu salafi اlummati ilaa ana waliya اlmri ninka talada haya muxuu ku fasiray imaama الsalaati wاlxaakima waamiira اlxarbi ama imaami salaati dhaday kuu taallaa wاlxaakima waamiira اlxarbi wاlfaya wacaamila الsadaqati yuطaacu fi mawaadic اlijtihaad kitaabka ilaahay iyo sunnadu iyo ijmaaci salafka ummadda wuxuu tusay weliyulamrigu oo imaamka salaada ah imaam cabdinuur hadduu maaliki yahay innaguna aan shaaficiyo nahay oon masaa'il isu hayno ilan maalikiyadu waxay salaadooda ku burtaan teennu ku burin innagoo teenna wax buriyaan tooda burinin asagana imaam inoo ah waa ninkaan meesha mxuu ah, inagu aynan magacaabin qori aakana aan haysanin intaa musalliintii soo tukado shanta salaado tujiyaa qolyo commitee oo meeshan fadhiyana waxaa laga yaa biranya dhan or iska taba mushaarka waan goosannay imaamkii noocaasaa wuxuu sheekhu leeyahy ijmaacu salaf waxaa weye in lagu addeeco fii masaa'il ijtihaad fii masaa'il alijtihaad ninka soomaaliga shaafiga wuxuu aaminsan yahay dakarka haddii la taabto oy gacantu kaaga dhaba baabacda cad aad ku taabato waysadaadi waa ka kac soo maaha maaliki waxay leeyiin ilaad bahalka duugtoo daliigtoo marka aad damaac iyo dareen kaa galo hee wayse jebin mahayo warkaa waad fahaneen bay la tahay imaamaad aaminsan tahay weysadiisu inay jaban tahay baad daba ku daba tukanaysa salaadan waa asaxaysaa xifaadan lijamaacati اlmuslimiin waa imaam الsalaa wuxuu ihi sheekhu waa amiir alxarbi ninka dagaa dagaalka hogaamiya abaanduulaha dagaalka walfay ninka haniimada qaybiya iyo fayga wa caamila sadaqa ninka zakada soo uray waa la adeeci koox baa la zaka soo uray nin baa amiir looga dhig waa ina adeecaan fii طaacati اllah amiir buu u yahay ma khilaafi karaan walaa yajuuzu اlkhuruuj calaa caamili sadaqa hawshaasi waxaa lagu barahayaa min alif ilaa yaa in ummaddu isku xidhnaatoy kala amar qaatoy waxda noqotoy nidaam lagu socdo fawdadan sida yeyda loo yaacaya waxba kama jiraan diinna ma aha wuxuu uhi sheekhu yuطaacu fii mawaadic اlijtihaadi walaysa calayhi an yuطiica atbaacahu fii mawaarid اlijtihaad bal calayhim طaacatu fi dalika watarki ra'yihim wa tarku ra'yihim lira'yihi faina maslaxaة اljamacati wاlإtilaaf wmafsadaة اlfurqaةi wاlاkhtilaaf acdamu min amri اlmasaa'il اljusئiyaةi walihada lam yajuz lilxukaami an yanquda bacduhum xukma bacضin jaamicu اlmasaa'il libni taymiya mujaladka shanaad laba boqol toddobaatan iyo saddex ilaa toddobaatan iyo afar laga akhriyo ijmaacu lmuslimiin waa sidaa nin dhowno marka shan gobol saddex gobol laba gobol gobol dhan ka taliya oo muslimiintu doorteen oo xuduudi oofin oo sakadii qaybin oo halganka ku jira imaamu salaa baa lihala adeece fii masaa'il ijtihaadi wاlkhilaafi الsaa'iqi asaga maxaad moodaa hawshaas yaan lagu aafoobin wax jira ma aha inta aan jamaacada iyo wadajirka muslimiinta xifaadi karo waa waajib in la xifaado lamana dumin karo qadiyadda ayada ah shaykhulislam wuxuu ihi mawaarid اlijtihaad waa macfuwun can la'ima in la wada socdo ikhtilaafkan la ilaaliyana waa mima tajibu ricaayatuhu dadka hawshaa dhaawacaya baabi'inaya in la ciqaabana waa mutacayin wuxuu ka dhigay saddexdaa asal in aimada lagu adeeci fii mawaarid اlijtihaad oo la ilaali inta la ilaalin karo wadajirka lagana baaqsan karo kala tagga nin walboo qadiyadaa keenay in la ciqaabay inuu mudan yahay saddexdaa asal wuxuu yidhi min ajalli usuuli islaam wey waa bixuruufihi intan dambe inta kale macnahaan baan kugu sheegay meeshii aan ku celiya ka fiiri saddexdaa asal waa min ajali usuuli islaam halkan markaanu marayna hawl khatar aan baraarujino tambiih ku saabsan cilmi ah khilaafka cilmiga ee bannaa ah iyo hawshaan ka hadlayno isku baab ma ah amiirkii ama amiir caam ha noqdo ama mid khaasa ha noqdo ama caamilu sadaqa ha noqdo masaa'ilka khilaafiga ah waa lagala niqaashi waa la naqdin waa laga doodi hadduu meeshu isku adkayso waa loo hogaansami hadday macsiya kuu muuqato waad radiyi waad sixin tabartaada ah laakiin jamaacada iyo muslimiinta tafaruqna ku keeni maysid jamaacadana ka bixi maysid waxna dumin maysid farqun bayna alkhuruuji cala wa bayna alkhilaaf alcilmiy khilaafka cilmiga ah waa waxbuu saxaa waxbuu toosiyaa inagu inuu dan noo yahay naqdi walba iyo khilaaf walba oo bannaa ma diidani waxaan diidannahay waa waxa keenaya nabigu muxuu ku yidhi ninka amiirkiisu ku arka macsiyo macsiyada ha ku adeeco walaa yanzicanna yadan min taacatin macsiyadoo laga digo iyo adoo ummadda ku dhex jira waa in la jamciyo labadiba waxaa kaloo muhiim in la baraarujiyo hay-at اlxisba iyo jamaacada loogu talagalay almru bilmacruuf wanahy can ilmunkari diinta keligii mas-uul kama ah ninkiina inoogu yaryo midka inoogu weyn wixii macsiya u arko waa inuu qabto wax ka qabto yaa kuu dirsada waa idabdaro waxaa laga yaabaa inuu dha amiirulxisba ah adugu usma kartid hawshaa ma banaano amiirulxisba iyo jamaacat lxisba fardu cayn buu ku yahay inkaaru lmunkaraat amru lwaajibaat muslimiinta kalena fardu kifaaya ku yahay kulligeen waxaan rabnaa sakiir iyo kabiir wixii khalad ee umaro iyo caame intuba samay waa in la saxoo la radiyoo la inkiro xaqna oomay lahaa dowladdu inay tiraahdo axada annagu xilka aanan u dirin kama hadli karto xilliyo khaasoo laga yaabaa in mafaasida wax la firi waa gooni laakiin asal wa nin walba wuxuu xaq u leeyahay inuu khayrka ummadda faro xumaana ka reebo xataa culimmadeenna waxay ka hadleen muslimiinta caamada muslimiintu waxay xaq u leeyihiin dacwatu shaaric inay qabtaanoo makrofane xidhaan waa caamay dhaga waaweyn muxuuse ka hadli usuusha waaweyn oo uu garanhayo ninka caamiga soomaaliyeed wuxuu dhigi karaa muxaadaro ku saabsan zinadu inay xaaraan tahay wuxuu dhigi oo ka hadli kara ribadu inay xaaraan tahay oo beentu bannaanayn oo xantu bannaanayn oo dhiigga muslimiinta uu macsuum yahay hawlahaasu ma yaqaan hawlahaasu ninka caamiga garan maayo hawlaha uu garan ninka caamiga wuu ku cibaadaysan bay dheheen masaa'ilka daqiiqa ijtihaadiga culimmada loo deg iyo xerta wax fahmaaya caamaygu yaxtasib fi daruuriyaati wاlmasaa'il اljaliyati daahira hawshaas marka yaysan keenin adoo xil yar lagu magacaabay muslimiinta inaad ka fadhiisiso xuquuqdii kale ayaguna lahaayeen qadiyadaasi inaan baraarujiyo waan rabay tambiiha labaad ee raaca baraarujinta aan ku daray masalada afraad hoosteeda gelaysa ninkii muslimiinta midnimadooda iyo wadajirkooda looga maara waayo ama muslimiin too dhan oo wada socda ha noqdo ama koox khaasoo gobol joogta ha noqoto ka talisee xalkana loo waayo baabu tacsiiri bilqatli in la geliyo culammadu ka hadleen ragga qadiyadda faahfaahiya waxaa ka mid a ah shekh islam ibnu taymiya kitaabkiisa asyaa sharciya safxada boqol afartan iyo sagaal buu kaga hadlay marka ama baaqi ku sheeg ama waxaa tidhahdaa waxaa loo dilay mafsadadiisibaa loo dilay dheh waxaa weeyaan xifaadan liwaxdat اlumma iyo dar-an limafsadati tafaruqi walbaqyi ayaa hawshaasi loo qaban waana shay bannaan laakiin waa inaan hawshaasi lagu degdegin ay noqoto marka xal kale la waayo daawo kale sulxi wadahadal niqaash xabsi in la geeyo ruux inta sharkiisu laga badbaadahayo in ruuxa lagu degdega dilkiisa waxa weeyaan asagoo laleeyahay mafsadaa loo dili waxay u baahan tahay nin hawshaa qiimayn kara oo khibra caskariya leh oo hawsha adduunyada iyo ma'aalaadkeeda iyo xaalkaba qiimeyn kara aqoon diineedna leh tadayuna lagu tuhmaayo oon wax midiraacinaynin baa loo baahanyahay bimacnaa waa inaan iska ilaalino alta'wiil alfaasid fii iraaqati dimaai almacsuuma sidoo kale aan ka digno atabaruc albaarid can ilma'muuri biiraaqatiha labada cuurba inaad ka baadaan doonaya inaad wax licib sagiira oon macno lahayn dadka dhiigooda ku banaystana ma bannaano inaad ta waan isilaalin oo tawaruc baan ku jiraa waajibaadkii aad ka cararto ka tagtana ma banaano marka naxdar waxaan nuxadir can التأwiil الfaasidi في iraaqaة الdimاء kadalika nuxadir can tawaruci اlbaaridi fii tarki اlwaajibaati wاlma'muuraat iyo dimaadii la sheegay in la daadiyo waajibna in la daadiyo in laga wareegeysana waa idabdaro kale in lagu degdegana waa idabdaro idan khayrkuna wuxuu udhexeeyaa labada arrimood dhexdooda waxaynu soo marray arkaantii shanta ahay shanta ahayd waxaynu soo marray afar rukni athabaatu fi اlqitaali wاlmacraka dikr اllahi kaiira subxaanaه wa tacaala iyo طaacaة اllahi warasuulih subxaanaه wa tacaala ta afraadoo ahayd itifaaqu اlkalimati wa cadam اlikhtilaaf rugniga u dambeeya ibnu qayim wuxuu rugniga shanaad wuxuu yihi waa milaaku dalika kulihi milaaku dalika kulihi wa qiwaamuhu wa asaasuhu wa huwa sabr buuri intaasoo dhan afartaa rugniga waxay u dhintaan qodob layaha sabr iyo dulqaad iyo gegsi walaakinakum qowm tastacjiluun bay hawshii dib ogu noqotay soo ma aragtid sabir bay dib ogu noqotay wuxuu yihi sheekhu hadalkiisa markuu sii watay fa haadihi khamsatu ashyaa tubnى calayha qubaة الnasri wmataa zaalat aw bacduha zaala min الnasri bixasabi ma naqasa minha waida اجtamacat qawى bacduha bacضa wa saara laha aharu cadiimu fi الnasri alfurusiya sabxada afar boqol toddobaatan iyo labo wuxuu ihi shantaa rugni haddii la helo teendhadii iyo qubadii iyo gurigii nasriga guushaa ku dhismi haddii barhkeed la waayo ama kulligeed la waayana waxaa weeye kolba ama nasri oo dhan baa la waayi ama wixii isdhimay baa nasrigana iska dhimi masalada iigu dambaysan hadalka aan kaga bixi waa idinku badshay waa masalo aan raba inaan ku baraarujiyo mujaahidiinta khaasatan hadalkaygu wuxuu ku dul wareegaya laba mas'alo keliya kii habeen hore aan soo waday iyo kan caawa laba masalo keliyu ku dul wareegahaya wadajirka in la ilaaliyo oo la sabro masalada iigu dambaysana waa maxay usuusha la doonaya muxuu ahaayey usuusha usuul اlxukmi calى الnaas usuul usuululxukmi cala annaas oo masalo saddexaad ee saddexiyo tobnaada marka cadadka laga fiiriyo ama tii shanaad ii noqon markii hawyahan sowda laga fiiriyo ayaan ku gebagabaynaynaa mujaahidiintu hadday halgamayaan oo camal qiimo badan ku jiraan oo dacwo iyo tawxiid iyo halgan ay wadaan waxaan doonaynaa ummaddan muslimiinta ay u dhiman hayaan ee dhiiggooda u daadanayo ama ay hoggaaminhayaan diin kale u horseedahayaan inay mawaaqiif ka qaataan ku salaysan mawaaqiftii iyo usuushii salafu saalix waa min baabi tanbiih waxay soo gaadhay oo hadda aan ka dighaya ma jiro cudur hadda aan ogahay qadiyaddaa ay ku khaldan yihiinna ma jira waxaa weeyaan min baabi الtaxdiiri can الshuruuri wاlaafaat waxaan leenahay asalka aan doonayna mujaahidiintu inay ka duulaan waxaa weeye alaslu fi lmuslimiina alyowma alslaamu khilaafan lilakhnasiyati min alkhawaarij caamadaas caawa fadhida iyo dalabatulcilmiga iyo culummada iyo waayeeladuna anigana warkaa inay iga fahmaan waan rabaa mujaahidiintana waan taaranayaa baryahan dambe waa las riixaayo nimo meel baa lagu riixay ebel waa takfiir ebel waa khaariji mujaahidiintu waa khawaarij si adugu aad u badbaado oo nin fiicanoo muctadil oy gaala isku fiican yihiin caamadan rigaysta ad u noqoto waa inaad ninkaa ishaysaan ahongool ku qabatood muska ku riixdo oo tiraada ogaada khaariji weeye say caamadu keligaa markaasi ku dhagaystaan orguda ilaa iyagu isa samriyaan riyaha kuma kala baxaan soo ma ah waxaa la yidhi qoodh baa la yidhi qallaca iskama dayso ilmaadeerna isma indha buuxiso laakiin nin walba wuxuu yahay baa qabanaya nin walba wuxuu aaminsan yahay buu ilahay la hortegay insha allahu tacaala waxaan leenahay muslimiinta dunida joogae dhan meelay dooniba ha joogaane asalkoodu waa inay muslimiin yihiin nin walbo adduunka joogoo islaam muujisanhaya annagu waa noo muslim mujaahidiintuna asalka waa inay tabaniyaan khilaafan lilakhnasiyati min alkhawaarij annagoo khilaafayna niman khawaarij oo akhnisya la yidhaahdo oo waxay leeyihiin adduunka dadku nool waxaa asal u ah altawaqufu watabayun in laga joogsado oon islaamnimo loo xukumin oon gaalnimo loo xukumin ilaa la ogaadaa nin walba wuxuu yahay mooye ra'yigaa asagaa waxaa qaba kuwa nairobi dhooban oo dukaamo kulao ah shirkada kulaa qaba wadaad bari fadhiyaa qaba oo soomaali ah asalkaasi niman qabaa jiran waa asal khawaarij kutubta laga qora alfiraq alislaamiyana akhri ikhtilaafu lmusaliin اktilaaف maqaalaat اlislaamiyiin واkhtilaaف اlmusaliin ha laga akhriyo alfarqu bayn alfirq lbaqdaadi ha laga akhriyo waa inaynu tabanino dadka adduunyada dhooban ay gaalada ku sheegeen inay rubac alcaalam yihiin dunida rubuceeda ay yihiin asalkoodu muslimiin bay noo yihiin asalkaasi waan ka duulaynaa asalka labaad ee laga duula waxaa weeye mujaahiduuna inay ka ambaqadaan la doonahayo alaslu fii man adara alislaama annahu muslimu asal ruuxii islaamnimo kuu muujista ee shacaa'irulislaam ay ka muuqato waa inaan u xukunnahe inuu muslim yahay mana bannaano in la baadho baadinkiisoo la qodqodo salaaddii buu tukanhayaa wuu soomahayaa waa xajinhayaa qur-aankii buu akhrinhayaa shicaaraadkii shacaa'irtii diinigaa ka muuqata laguma dirsanin baatinkiisa inii lam umar an unaqiba can quluubi الnaas walaa yajuuzu اlاstibxaaثu wala اlbaxثu can baطinihi hada madhab salaf الصaalix waa ninka loo yaqaano fi اlfiq اlislaami mastuur اlxaal xaqiiqadiisa hoosiya baatinkiisa ma munaafiqba ma zindiiq laba diinoodla ah war ooma hayse laguma dirsan korkiisa maxaa kaaga muuqda islaam islaamnimo u xukun ka guurso gowriciisu xun ku daba tuko ayib haddaad tidhahda nimaana caqiidadiisa ogeyn ku daba tukan mahayoo sidaa u idlaaqdo waa ra'yu lkhawaarij hawshaa aada iskaga ilaali laakiin nimaad gaalnimo ku og tahay ama kufri inuu ku dhacay aad og tahay laakiin aada leedahay aadan ka warqabin majaahil baa ma buu leeya mise maya waa masaa'il kale ilaaqan ka hadlaya ninka yidhahdaa nin walba oona diinkiisa ogeyn fii xaqiiqati اlamr ku daba tukan may wuxuu u galay godkii khawaarij buu galay ninkaasi mastuurulxaal baa loo yaqaanaa dunidao dhan dadka muslimiinta ee islaam sheeganaya muslimiin bay asalatan asalatan nooyihin ninkii asalkaa ka baxa mooye ninkii islaam muujista islaamnimaan u xukumaynaa baadinkiisa iyo gudihiisana baadhi mayna in la baadhana iyo darro kale weeye asalka saddexaad ruuxa aan islaamnimo iyo gaalnimo midna ka muuqanin man lam yadhar minhu islaamu walaa kufrun shacaair lkufrina kama muuqdo shacaa'ir islaamna kama muuqato waxaa loo yaqaana majhuululxaal ninka asaga ah waad ka gaabsan u xukumi maysa islaamnimo ila kaagama muuqatin maxaad ku xukumi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm yaa kuu dirsaday mar haddaan aathaar islaam kaaga muuqanin mid gaalnimana aadan ku haynin inaad ka gaabsato waa maxay waa min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacni halkaasaad kaga hadhi in la dabagalo oo la qoqdana ma banaano inay xaajo sharci ah kaa gasha mooye ninkii majhuul xaalka ah eedan islaamnimo ka muuqanin shacaa'irteedii iyo madaahirteedii gaalnimana aysan ka muuqanin baa gabadh kaaga soo fadhiistay gabadh muslimadoo xafiifo mutaxajiboo kaaga soo fadhiistay markaa maxaa waajibahaya waa la baadhi haddi laa huna lahum walaa hum yuxiluuna lahuna inuu gelahayo iyo inuu muslim yahay waa in la baadho zaka dabcan inaad bixiso muslimiintaa zakada iskale inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin idan muslimiintaa iska lahaa ninka inuu muslim yahay in la baadho marka maxaa gashay xaaja sharciyaa timid kafaara kugu waajibtay nin addoona meeshan joogo inuu muslim aadan war inuu gaal yahay aadan ogeyn baa dabcan inaad xorayso waa in la baaro la ogaado ictiqaha fainahaa mumina waa inay tagto ninka majhuulul ah la baari mahay haddaan dan sharci aysan kaaga xidhmin taana waa asal kaloo muhiim ah in la ogaado asalka afraad ninkii gaalnimo muujistay ashcaa'iru اlkufri washirki ay ka muuqato waxaa asal ah inuu kaafir yahay ilaa limaanicin qad culim ninkii gaalnimo lagu arko asna inuu gaal yahay baa asala ah somayna soo dhihin ninka islaamnimo muujista waa muslim baadhina mayna salkiisa iyo gudihiisa ninkii gaalnimo iyo kufri noo muujistana kufrigaasaa lagu xukumi dawaahirtaasaa lagu xukumi allahuma in ninka xaakimka wa xukumaya uu maanic ogaada mooye asalka shanaada ugu dambeeya waa asal dhib badan oo aan rabo wax yar inaan yardul dul istaago asalkaasi waxaa weeye ruuxu hadduu gaalnimo muujisto daahirka gaalnimadaa lagu xukumaa ilaa limaanic hadduu islaamnimo muujistana islaamnimadaasaa la siiyaa hadduu majhuululxaal yahown laga warqabinna waa laga gaabsadaa inay dan islaamkaaga xidhantaba mooyeen saddexdaa waaxood haddaad fahantay dadka muslimiinta duniyada joogana asalkoodu waanoo muslimiin ninkii xerada iyo mooradaa kaga baxa binaaqidin wa manaatin sharciyin mooyeen aad tidhi waxaa kuu soo hadhay salafku waagu hore ama culammada iyo fuqahadu ninka majhuululxaalka ah ee gaalnimana aan muujisanayn islaamnimana aan lagu haynin waxay siin jireen xukumka daarta uu joogo daartu ku nool yahay oo waxay odhan jireen alaslu man fii daari lislaam waxaa weeye annahu muslimun daar waddan islaama muslimiin ka taliyaan oo haystaan ninkii joogo waxaa asala inuu muslim yahay daar kufriya gaala ka taliyaan iyo ninkii joogana waxaa asala inuu kaafir yahay asalkaasay ka duuli jiireen weli asalkii waan taagannahay waxaan leenahay alaslu ana man fii daari اlkufri wاshirki anahu mushrikun wa kaafirun ilaa man dahara minhu اlislaamu biyaqiin wاlaslu man fii daari اlislaami anahu muslimun ilaa man dahara minhu اlkufru washirku biyaqiin asal ruuxii daar islaam jooga waxaa weeye inuu muslim yahay ninkay gaalnimo ka muuqataba mooye ninkii daar kufri joogana ee ku noolla waa inuu kaafir yahay asalku ilaa inuu islaamnimada muujista mooyeen asalkaa waa ka duuli jireen ee hawsha la isku hayo hadda waxaa weeye mujuul xaalkuna asalka aada u anfici jiray la gelini jirayna muranna mala cinda alfuqahaai hadday asalkii oo daarta ah iyo daahirka ruuxa isqabtaan maxaa lagu dhaqmi ruuxii daar kufri buu ku nool yahay laakiin wuxuu muujisanayaa islaamnimo maxaad ku xukumaysaa islaannimaad ku xukumaysaa daar islaam buu joogaa wuxuu muujisanayaa gaalnimo maxaad ku xukumi gaalnimo daartu anfici daahirka ruuxa ka muuqdaa ka xoog badan asalkii daarta taasi muran ma laha ee masalada hadda aan ka hadlayna dhib badan waxaa weeye mucaasiriinta hadda jooga waxay isku khilaafeen asalkii ana man fii daari اlislaami kada wa fii daari اlkufri kada ahaa ma asal maanta mundabit ah oo majhuul xaalka loo celin karaa majhuul xaalkii hawl loo celin kara miyaa maanto daartima mundabita mise may hawshaas ayaa jirtoo dhib badan dhow saddex naqe intaan guuriya hadalka idinka gabagabaya insha allahu tacaala cabdilqaahir albaqdaadi oo culimmadii qarnigii shanaad iyo afraadba ah wuxuu leeyahay markuu kala qaadaya diyaartii kullu daarin daharat fiiha fiihi dacwaة اlإslaami min ahli bilaa khafiirin walaa mujiirin walaa badli jizyatin wanafada fiiha xukmu اlmuslimiina calى ahli الdimati in kana fiihim dimiyun walam yaqhar ahlu اlbidcati fiiha ahla الsunة fahiya daaru اlislaam wاllaqiiطu fiiha xurun bixukmi اdaari wamuslimu liأjliha وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر وزعم أكثر المعتزلة أن البلدان التي غلبت, غلبت عليها أهل السنة دار كفر وزعم بعضهم أنها دار فسق وجعل للفسق دارا كما جعل للفسق للفا كما جعل الفاسق في منزلة بين المنزلتين وقالت الأزارقة خوارجت بأن الديار بأن الدنيا كلها دار شرك وحرب ilaa mawduucu caskarihim fa inaha daaru iimaan kitaabkiisa usuul diin loo yaqaana safxada laba boqol iyo toddobaatan hadalkaas fiican buu ku yidhi wuxuu le ka hadlay wadaadkuna leeyahay ruux walbo waddan islaam ku nool wadan islaamna waxaa la yidhaahdaa waa dhulka muslimiintu ka taliyaan ayaguna haysta gaalaba hadday doontaa ku noolaato dhulkaa asaga ruux walboo muslima ruux walboo joogo islaamnin baad u xukumaysaa ninka gaalnimo muujista mooye daar walba ay gaaladu ka taliyaan oo iyagu maamul ka yihiin awoodda badanna ay leeyihiin muslimiinba ha joogeene waa daaru kufrin idan muczilu naqdiyey oo daaru fisqin iyo daaru kufrin iyo daaru islaamin sameeyey wuxuu naqdiyey khawaarij yidhi adduunka o dhan wixii ka jira daara waa daaru kufrin annaga mooyeen meelahaan degannahay mooyeen annaga khawaarijda meelahaan degannaha teendhooyinkanada mooyeen inta kaleo dhan gaala haysata waxaasoo dhan buu ka soo hadlo naqdiyey sidaasoo kale waxaa odhanhaya alqaadi abu yacla alxambali oo asagoon culamada qarniga shanaad iyo afraadba ahaa wuxuu yidhi asaguna wakullu daarin kaanat alhalabatu fiiha liaxkaami alislaami duuna alkufri fahiya daaru lislaam wakulu daarin kanat alhalabatu fiha liaxkaami اlkufri duna axkaami اlislam fahiya daaru اlkufr khilaafا lilqadariyati iyo اlmuctazila fii qowlihim ana kula daarin kanat alhalabatu fiha lilfusaaqi duna اlmuslimiina wاlkufaari fainaha laysat bidaari kufrin wala daari islam bal hiya daaru fisqin whada binaءa calى aslihim fi اlqowli biاlmanzilaةi bayna اlmanzilatayn markaasuu yihi wadaliiluna ma taqadama fi masaa'il اliimaani waana saa'ir اlmukalafiina laa yakhlu min an yakunuu kufaara aw mu'miniina kamili aliimaan aw naaqisi aliimaan aw bacduhum kufaara wa bacduhum muminiin walaa yajuusu kownu mukalafin laysa bimuminin walaa kaafirin kadalika addaaru ayضa laa yakhlu min an takuuna daara kufrin aw daara islam almuctamad fi usuul اddiin sabxada laba boqol toddobaatan iyo lix cisna sidaa ku yidhi labada hadal ee qiimaha badan waa jumhuuru culamaai lmuslimiin siday qabaan daartu xukumkeedu wuxuu raacayaa beledku iyo wadanku xukumkiisu wuxuu raacayaa kulba awoodda ka talisa awoodda ka talisa hadday awood islaam tahay daartaa waa daar islaam hadday awood gaalo tahayna waa daar kufri taa waa la gartay laakiin waxaa dhaca oo qaadiguna inkiray laakiin xaqiiqo oo jirta daar mukhtalida la yidhahdo saddexaad waagi hore waxaan moodi jiray ibnu taymiya inuu ibtikaalay hadalka asagaa ah. laakiin bacda baxin waxaan ogaaday baxdiga inay iska leeyihin aima alxanafiya fuqahaa alxanafiya iskale oo kutubtooda caqaa'idka iyo kuwa fiqigaba ku qoray hal ino ayaga ka mid a hadalkii qiimo badan oo uu leeyahy aan soo gooriyo alimaam abu isxaaq asafar albukhaari kitaabkiisa leeyahay talkhiisu اladilati liqawaacid الtawxiid mujaladka labaad toddoba boqol soddon iyo shan hadal ka qiimo badan ma arag wuxuu uhi waclam ana daara اlislaami daaru اliimaan liأna algaaliba fiihim ahlu الsunnati wاljamacati waman kana fiihim yuxkamu biأnnahu muslimu wla yajuuzu اlاstibxaaثu can baطinihi ila man curifat bidcathu biyaqiin wakulu daarin kanat اlgalabaةu fiiha liأhli الاctizaali kacaskari mukram أو بقعة غلب عليها الخوارج كجبال عمان ورساتيق سجستان أو غلب عليها مذهب القرامضة مثل هجر والقاهرة على باب مصر fain kaana fiiha ahlu الsunnati mustadcafiina laa yumkinuhum اlmuqaamu fiiha ila biikhfaءi madhabihim aw calى dimatin aw jizyatin fatilka daaru daaru kufrin wayajibu qitaalu ahliha wa kullu man yuujadu fii tilka addaari fahuwa kaafirun ilaa man dahara alislaama minhu biyaqiin ninkaa baxdigiisa waad maqasheen bay ila tahay haddii daarti iskugu yimaadaan muslimiin iyo gaalo iskugu yimaadaan waan eegaynaa buuhi gaalada ama kufaar asliyiina ha noqdeen ama kuwa muxuu ahayey kufri taariha ha noqdeen kuwii kufriga taariha baa hadda yaa i khuseeye bilaadda ay ka taliyaan muctaziladu ama ay ka taliyaan khawaarijtu sida sijistaan iyo kabul iyo meelo ka mid a ah, ama qaraamito nimankii baatiniyada ay ka taliyaan sida masar iyo maqrib meelo ka mid a ah ka talin jireen wuxuu idhi daarta noocaasay murtadiin haystaan islaamkina u nasab sheeganaya waa murtadiin yantasibuuna ila alislaam aada u fahan hawsha ah waxaa la mid a ah diyaarta lagu xukumo qawaaniinta wadciga ay haystaan boqorada iyo madaxweynayaasha islaamka u nasab sheegan ee munaasabaadka ciidda a ku tujin ee kula xajinhaya haya laakinahum ridday ku jiraan ama riddatu mudaaharatin ha noqdo ama riddatu tashriic ha noqdo waxay doon ha noqoto kufri bay ku jiraan wa maca daalika kufrigana waa nashan waa wadaan waana tabaninhayaan laakinahum yantasibuuna ila alislaam daarta ayadaa wadaadka wuxuu waan fiirinayna muslimiinta kale ee ku noolee shacabka ah madhabkoodii xaq xaqaha iyo diinkoodii fiicnaa ma muujisan karaan bixuriyatin mise nimanka murtadiintae meesha haysta ayaa dadkao dhanba gumaystay oo mustadcafiin baynu ku nahay haddayna mustadcafiin ku nahay daartu waa daaru kufrin nin walboo joogana waa kaafir buu yidhi allaahuma ruuxii islaamnimo lagu ogaaday si gooni ka muuqata mooye xukumkaas halkaasuu dhigay waxaa ku yimid meel muslimiin ee gaalaba wada joogaan nin nin ka xoog badanna uusan jirin muslimiin xorna waa joogaan gaalo shabkaxsanoo xorna waa joogtaa nin nin xukumana ma jiro waa dhacdaa sooma wuxuu yidhi wa amaa buqcatun fiiha ahlu lislaami wa ahlu lkufri walam yaglab axadu lfariiqayni cala alaakhar aw ijtamaca fiiha ahlu lxaqi wa ahlu lkufri wa amkana idhaaru lmadhabi alxaqi min hayri taqiyatin wa min hayri cahdin walaa jizyatin falaa takunu lbuqcatu daara kufrin walaa daara islaamin walaa daara fisqin فإن dار الإسلام mا kانت الغلبة فيها للمسلمين وdار الكفر mا kانت الغلبة فيها لأهل الكفر وباللahi القوة buu kaga baxay wadaadku تفصيilka ayaga xanaفiya iska ilaa لح kitaab ayaga kamida ay leeyihin baan ku arkay waag horan iبnu تaymiya inuu leeyahay maaridiin uu gelay baan moodi jiray oo iبnu mflix baa intuu in yar ka guuriyo on weliba aan شharx badan lahayn oo شharx xanafiyada aan lahayn baa asaga loo tiriya kuwan hadda macaasiriinta fuqada iska dhigay waaweynna ra'yigan waxay u tiriyaan uun iبnu تaymiya u tiiriyaan idan laakiin waa raaya ay leeyihin culamaa alxanafiyati walmaaturiidiya fuqada ay leeyihiin gabagabadu waxaa weeye haddii goobta laiskugu yimaado nin walba uu xor u yahay muctaqadkiisa iyo diintiisa ammaan iyo jizye iyo cahdi midna uusan ku joogin daartaa daaru kufrina ma aha daaru islaamna ma aha nin walbana waxaa lagula dhaqmahaya waxa ka muuqda warka waa fahanteen bay ila tahay haddii laakiin jizye iyo aad ku joogto iyo cahdi iyo dimi iyo gacanku gabbad ninkaa meesha haysteed gacankugabadka kaa dhigay kolba bay daartu qaadan gabagabadu marka waxaa weeye maxaa la samayn hadda konton iyo dhowrkaa kaa adduunka maanta joogaaye dowlad aan ridda anigu aan hadda aanan ku haynin ma jirto hadda waa lagu eeday laakiin hawsha hawlaan ka garaabahaya ma aha waxaa weeye dowlad iyo xukuumo aan naaqid aanan ku haynin ma jiro laakiin shucuub muslimiina oo waxa aan taageersanayn oon doonaynin oo ka beri noqon baa u badan bilaadi nimankaa waddamaha haystana ma tabanin hayaan oo kama beri noqonaya islaamka islaamka way kukula dhegan yihiinba muslimiin baa nahaybaba taagan yihiin haddaad tirada gaal baa tahayna xabsi baa ku yaala ama xabad baa ku taqaanaba laakiin wuxuu ku dhex jiraa kufriyaad iyo shirkiyaad iyo riddu dhex fadhiya shucuub muslimiina oo waxa aan ogolayna waa joogaan idan maxaad samayn hadee tafsiilkii wadaadka haddaad martana warku waa kuwa cadyahay haddii tafsiilkii ibnu xasm fi lmuxalla aada martana waa war quruxsan ibnu xasm isagu wuxuu leeyahay fi lmuxalla mujalladka koo tobnaad ee labayo tobnaad daartu hadday murtadiin qabsadaan u nasab sheeganaya islaamka muslimiintaa joogo oo dhan waa muslimiin asalkuna baaqi ku yihiin ninkii gaalnimo ay ka muuqataba mooyee joogitaanka daarta aad joogtana ku gaaloobi maysed ku he ku gaaloobi maysed oo waxba ku noqon maysed hadday laakiin ka beri noqdaan diinka islaamka daartaas nimanka ista ka beri noqdaan oy la dagaalamayaan islaamkii daaru kufrin bay isu bedelaysaa gabagabadu waxaa weye usuushaas dhowrkeen tilmaamayna waxaan jeclahay in mujaahidiintu ay tabaniyaan ama ay ka duulaan oysan u gelin madaahib ulmurji'a waljahmiyana aysan ku dhicin madaahib alkhawaarij alakhnasiyana aysan gelin qadiyada marka ku saabsan wixii ruux hadduu kufri ku dhaco mawaanicda in la ictibaariya waa madhabka ahlu sunna waljamaaca waa horantaa ka hadla ku noqon maya caawa madhab ay leeyihiin ahlu sunna waljamaaca fi lkufri watakfiir ma jiro intaanuu ka warqabo allaahuma haddii la leeyahay kufriga iyo takfiirintu xukum sharca inuu yahay oo xukun caqlia uusan aynuun caqliga maskaxda laga qaadanayn oo kitaabka ilaah iyo diinka nabi maxamed laga qaadan weeye haddii loo jeedo ahlu sunna waa tabaniyeen hawsha waana qabaan laakiin ahlu sunna waxaa ka mid a ah iyo ahlulxadiid dad qaba masalatu taxsiini wataqbiix alcaqliyiin ragga noocaasa waxaa dhici karta inay qabaan in laga qaato kufriga masaa'il kale meesha laga qaadan oo taxsiin iyo taqbiix meesha ay soo galaan halkaa mas'alo ayaa loo tiirin karaa calaa madadin fiiha weliba loo tiirin karaa ahlu sunna waljamaca wixii kale waa ara fuqahaa fuqahada madaahibta afarta iyo kayrkoodba hadaad intaad fiiriso daba gasho madhabkii kula quruxsanaadeed u bogto min xayu daliil walxuja tabanima markaa ka diindhigo laakiin madhab isku rixiixo oo dawaabit atakfiir cinda ahli sunna waljamaca wuxuu qoray wadaadkii qaraniga ah iyo kuwo wadaadoo kale waxay jacburiyaan waa aaraa fuqahaa walaysa liahli sunnati waljamaacati dawaabit khaas ah oo iyagu ay la infiraadeen oy ahlulbidac iyo ashaaciro iyo maaturiidiyo ay kala infiraadeen iyo kayrkood ma jiro oo fii masaa'il kufri watakfiir aniga ogaanshahayga haddaan halkaa mas'alo loo jeedin maxaa yeelay mas'alo walba loo tiri asxaab alxadiid fuqaha kale la qabta min alashaacirati wاlmaaturidiyati wاlmuctazila waغayrihim mid walboo loo tiiriyo masaa'ilka kufri watakfiir loo tiiriya kuwa kalena ahlu sunna qayb ka mid ah soo gala gabagabadu waxaa weeye dabdiga baabkaani kutub alfuqaai alarbacaha loogu noqdo waxyaabahan baryahan la jacbursade ee shaykhulislaam hadalladiisoo gogo-anoo lasoo qaaday lagu saleeyo ama ibnuqayim ibnuqayim raxmat ullahi tacaala caleyh ama hadalla aima dacwa najdiya lagu saleeyo waa aaraa min bacdi aaraa'i alfuqahaa min culamaai almuslimiin ee ma aha inay ka turjumayso madhab u khaasa liahli sunnati waljamacati fi hada albaab hal miisaalan ku siiyo ruuxu markuu kufri ku dhaco niman ba hadda waxay sheegaan oo kuleeyihiin waxaa weeyaan madhaba ahlusunnati waljamaaca alcudru biاljahli ruux waa in jahli loogu cudur daaro madhabka maalikiyadu waa madhab min madahibi ahli sunnati waljamaca ma yahay mise ma aha alqaadi ciyaad fii kitaabi ashifa bitacriif cuquuqi lmustafaa wuxuu soo guuriyey canilmaalikiya ka soo guurshay in aan kufri ruuxna jahli loogu cudurdaarayn jahligu inuusan cudurdaar ahayn fii masaa'il kufri alimaam alqaraafi axmed idriis ibnu shahaab alqaraafi fii kitaabihi aldakhiira fii furuuci almaalikiya kitaabu aridda wuxuu soo guuriyey in aan axadna loogu cudurdaaraynin jahli fii masaa'il kufri madhab alxanafiya waa madhab min madaahibi ahli sunnati waljamaaca ayaguna sidoo kale ay tabaninhayaan oo ay qarinahayaan khilaaf hoosaba ha jire maxaa soo hadhay shaaficiya xanaabilana asalka unbay marahayaan hawshaa iska ilaali fuqahadu tawi muxuu aha ikraaha iyo khaa'a qasdiga ee sabqulisaanka allahuma anta rabbii allahuma anta cabdii wa ana kale intifaau lqasdi iyo alikraah baa cudurdaar mujmaca ah halkaa maanic labadaa maanic baa mujmaca wixii kale khilaaf baa ka taagan tawiilku min xayu ljinsi si guud ahaaneed maanic ha noqdo laakiin goobta la dhig iyo meeluhu galaya tafsiil baa ku jira iyo khilaaf culus oo xaadan jahligu min xayu اlasl ha noqdo cudurdaar fii masaa'il الshariica laakiin fii masaa'il kufri inuu cudurdaar yahay khilaafka adageen kuu sheegay baa ka jira gabagabadu yaama lagu wareerine waxaa weeye masaa'ilkaasi asal nimaan gaalnimo ku dhicin hasku takfiirinin hadduu gaalnimo ku dhaco takfiiriso in lagu yihahdo waa khaarijina waa edabdaro salna khaarij khawaarij kuma laha khawaarij waxaa lagu yaqaanaa waxaan gaalnimo ahayn hee in dadka lagu takfiiriyo ninkii waxaan wax gaalnimo ah kugu takfiiriya cudurdaarihii mujmac ahaa ictibaariya wixii kalena ka murmee khilaaf ka keena waa min fuqaha'i ahli الsunnati waاljamaca aqulu qowli hada waastaqfir اllah li walakum walisaa'ir اlmuslimiin ilahi subxaanaه wa tacala waxaan ka barya wixii khayran sheegay inuu idinku anfaco anigana iga ajirsiiyo wixii khata aynan u qastinna ii dhaafo idinkana usan uga aafaynin ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta khayr iyo wanaag iyo nasri iyo guul iyo naallo adduuniya mid akhraba allaha siiyo dulligan iyo dacfigan iyo tasalludkan iyo qahrigan ay gaala noo geysta ilaahay subxaanahu wa tacala naga badbaadiyo kelimada muslimiinta ilaahay subxaana wa tacala inuu mideeyo oo tafaruqa iyo kala tagsanaanta rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka sii qaado oo ka baabasho ilahay ka baryaynaa biasmaai ilxusna waasbaati alculaa adaa bilahi towfiiq